masاءi yوم السبت الkhamiس cشhر min رamaضان cami ألف وأربعمائة وثمانin وثلاثين لجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدءا بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كان ومجلسكي أفري صدنات مجالس دول مركي شرح كوبنا كتابك الوافي ما في الصحيحين قلبتنا وقلب سبتئة شن tobanka bisha ramadaan kun afar boqol sideed sideed iyo soddonka jirada nabigeena caleyhi salatu salaam waxaan kusoo jirnay maqsadka cibaadaadka waxaan kaga sii jirnay alkitaab athani cashar maanta waxaan bilaabaynaa insha allahu tacaala alkitaab athani cashar kitaabka labiy tobanaad alxaju walcumra xajka iyo cumrada ayuu kitaabkan labiy tobanaad u kitaabiyo weeyaan fusuul ayaa marka ka kooban yahay kitaabkan xajka cumrada ah alfasl اlأwl fasalka koobaad acmaalu اlxaji xajka acmaashiisa ayuu fasal yahay iyo wa axkaamu اlxaji axkaamu اlxaji ayuu fasal yahay fasalkan weeyaan baabu fardi lxaji xajka faradnimadiisa ayuu baab yahay iyo wa tacliimihi dadka oo la baro camaliyan si qabasho ah iyo ficil ahaan dadka in loo baro inay muxuu ahay ariiq nabigeenna ariiqiis inuu yahay ayuu baabkan u baabya weyaan baabu fardi lxaji baabu fardi lxaji xajka faradnimadiisa ayuu baab yahay iyo wa tacliimihi barid la baro dadka camaliyan si qabasho ah iyo camal ahaan loo baro ayuu baabkan u baabya weyaan xadiidka laba iyo kontonaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey cabdiraxmaan sakri dawsi radia allahu tacala anhu arda rawaayat alislaam qala wuxuu yihi cabdiraxmaan sakhr khatabanaa waxaa noo khudbeeyey rasuululahi baa noo khudbeeyey sal lla sl nabiga allah noo khudbeeyey faqaala kadib nabigan wuxuu yidhi ayuha annaas wardadow qad farada allahu alla wuu farad yeelay calaykum dushiina alxaja xaj buu idinku farad yeelay ee faxujuu xajiyaay faqaala rajulin baa wuxuu yidhi akulla caamin sanad la arka miyaa nabi kula caamin sanad la arka miya yaa rasuullaha adeega allow rasuulka allow ma sanad walba aa nagala rabaa weeyaan ayib fasakata wuu nabig kadibna wuu aamusay nabigeena xataa qaalaha ilaa ninka uu ka yidhaahdo alaaan saddex jeer faqaala rasullah rasulka al wuxuu yidhi sal l slm low qulta haddii aan dhihi lahaa nacam haa lawajabat sanad kasta way waajibi lahayd inaad xajisaan walama istaactum maadna karteen maad awoodeen uma qaala kadib nabigan wuxuu yidhi daruunii war iga taga oo iska kaydaaya maa taraktukum intaan idinka tagay oo ana aanan wax inku farad yeelin waaasaaradaintaanan dhihin oon mxua xaggayga waxba ay ka imaadeen adinka waxba hay weydiinina baabka isaga ma farad ba mis farad ma aha weydiinina fa inamaa in kale maahan halaka waxaa halaagsamay man kaana qablakum dadku idinka horeeyey waxay ku halaagsameen bikarati su'aalihim su-aal badnidooda iyo waxyaabaha ay weydiinayeen eh, nabiyaalkoodii badnaantooda ayay ku halaagsameen iyo wakhtilaafihim khilaafka ay khilaafayeen oo isku daba dabamarayeen calaa ambiyaihim nabiyaalkooda fa idaa amartukum haddii aan idin faramiya bishayin wax faatuu kala imaada minhu xaggiisa ma staactum waxaad wa waidaa naytum haddii aan idinka reebo can shayin shayna fadcuuhu iska day shayga asaga saasuu nabiga caday sal l slm xajka waa beytka alla loo qas subxaanahu wa tacaala waadna garanaysaan shanta tiir oo arkaanta iyo tiirasha islaamka ka midka waa ruqniga u dambeeya walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila waman kafara faina allaha haniyun cani alcaalamiin waatuu rabbiga le subxana wa tacala ilaahay inuu addoomihiisa ka raba xaj beytka alle ay u xajiyaan qofkii awood u hela ayaana laga rabaa istiaacadana waa amn ariiq wazaad waraaxila jidkii inuu nabad yahay in muxuu ah la heli karo raaxiladii amaba gaadiidkii aad ku gaari layd kusoo laaban lahayd xilligan la joogana viisihii iyo tikitkii wixii la midka ah, ayaa iyadna soo geli kara iyo ogolaashadii in laga helo muxuu dowladdii marka iyada maamulaysa iyo wixii la midka ah waxyaabihii qofka ku gaari kara meesha dad kusoo laaban kara ayaa muxuu ahaa ayaa loo baahanyay in qofkii la helo markaas ayay ku waajibaysaa weyaan xajka arkaanta islaamka arkaanta ugu dambeeyey oo la fard yeela ayuu ka ahaa culimada qaar waxay leeyihiin sanadka sagaalaad baa la fard yeelay qaar sideedaad bay leeyihiin marka mid ahaataba ahaato arkaanta u dambeysay oo la farad yeela oo nabigeena uu sameeyey calayhi salat slam ayuu kamid ahaa xajka nabigeena wuxuu ku cadayey sala allah alay markuu ka hadlaya fadlaaishiisa xajka ilaahay looga baarinimo falay inuusan muxuuaha abaalmarin kale lahayn janno mooyane xajka markii laga hadla waxaa garab socda ayadna cumrada cumrada ma sunna mise waa ayadna farad sida raajixa inay waajibta cumrada sida raajixa inay cumrada ayadna waajibta weeyaan maxaa yeele rabbiga wuxuu le subxaana wa tacaala waatimu alxaja waalcumrata lilah marka labada iyada marka cumrada ayaa fudud waxyaabana way wadaagaan waxyaabana way la gooniya culimada markay ka hadlayaan iyo akhyaarta waxay ka hadlaan waxay yidhaahdaan xajka wuxuu leeyahay mawaaqiit zamaniya wuxuu leeyahay mawaaqiit makaaniya laakiin cumrada iyada mawaaqiit makaaniya way leedahay laakiin mawaaqiit zamaniya ma lahan weyaan mawaaqiidda makaaniga iyo meelaha laga soo xirta sida asalka uu nabigeenu ogaay waa afar meelood dalxulayfa oo reer madiina ay ka xirtaan yalamlam oo ree yaman ay ka xirtaan juxfa ay ka xirtaan reer shaam iyo qarna oo ay ka xirtaan reer najd intaas meelood ayaa laga xihan jiray waqtiga nabigeena cala sl dulxulayfa ree madiina iyo cidi soo martay reer madiina juxfa ree shaam oo suuriya ay hordhig u tahay iyo beytulmaqdis iyo dhankaas wixii ka yimaado oo ay iyo ciddii soo marta jidka asaga soo marta iyo urdun iyo mxuu lubnaan iyo inta la halmaasho ree najdi dhankan muxuu ahaa riyaad iyo wixii ayadna soo maro ciraaq iyo ka yimaado dhankaas ilaa iiraantaas ka imaado ayadna qarn manaasil oo hadda loo yaqaano asayl kabiir oo daaif yar hoosteeda hoose ah iyo yalamlam oo reer yamano anaga xataa aan ku jirna dhankan muxuu ahaa ka imaada koonfurta wixii ka imaada ay ka xajiyaan afartaas meelood ayaa mawaaqiidda makaaniga ah uu nabigeen u jiday calayhi salaatu salaam sida noo imaan doonta markii zamanka sayid cumar la gaaray oo me wadanka ay ku taalla basra iyo kuufa ay ku yeelaan marka iyada basra iyo kuufa ma jirin xilliga waqhtigaasaa la sameeyey oo magaalo laga dhigay laakiin wadanka asaga maalintii lala wareegay oo la qabtay muslimiinta ay la wareegeen ayaa waxay yidhahdeen laab nagu ta meesha la juxfa inaan kusoo laabanno aad bay laab nooga tahay markaasuu u jideeyey daata cirqi jidkooda meel ku toosnayd oo la sinayd laakiin juxfa ayuu u jideeyey radia allahu tacala arda cumar oo daata cirq ayaa la yidhahdaa shantaas meelood ayaa marka laga soo xirtaa xajka iyo inti ku aadan barri iyo bari meel ay ahaataba inti ku aadan bari iyo meel ay ahaataba ayaa laga soo xirtaa xajka weyaan mawaaqiida zamaanika oo zamanka ahna waa saddex ayadna waa bisha shawaal oo hadda insha allahu tacala ilahana gaari subxaana wa tacaala nagu soo aadan nagu soo foolla foolla qofka bisha maalinta ciidda waxaa weeyaan haddii marba la gaaro qofka wuu xihan karaa xajka wa ashhurulxaj shawaal iyo bisha labaad oo dilqicdaa iyo tobanka u horeysa ee bisha dilxija intaas ayada ayaa mawaaqiidda iyo la xihan kara xajka ah weeyaan ayadna la xihan oo xajka sideedaadkana waad xihan kartaa shawaalkana bilowgiisana waad xihan kartaa laakiin shawaalka bilowgiisa yaad xirato shaqo dheer waad garan kartaan oo qofka intaas inuu xiraam ku taagnaado wax sahlana ma ahan ama uu meeshaadba sii jooga ma sahlana laakiin kolleyba mawaaqiidda waxay ka mid tahay xajka waxaana arrinta ayada keeni jiray xilliga hore waxaa laga yaabaa xajka in loo socdo dhowr bilood dhowr bilood qofka waxaaba laga yaabaa iska dhaaf inuu muxuu ahaa intuu magaaladiisa ka xirta eh, shawaal shacbaan inuu soo baxa laga yaaba kasii hore ood weliba mararka qaar aad ka gaari waayo ilan ilaahay nicmadan u dhigay oo doomankan dheereeya iyo maxuuahaa eh, maraakiibtan dheeraysa iyo diyaaradahan daqiiqadaha iyo saacadaha kuu geynaya baabkaas baab jira ma ahayn baab jira ma ahayn marka sida awgeed mawaaqiiddaas marka waa noocaas waxaan ku daraynaa marka arkaanta arkaanta xajka waa afar sida mxu culimada isku waafaqsan yihiin eh, rukni sida loo badan yahay oo jamhuurta ay qabaan afar rukni waa ixraam dharka cad maaha xirasho oo labayk allahuma xajan qofku u tan labaadna dawaafka loo yaqaana awaafu lifaada dawaafka waa dhowr qaybood widaac ayaa jira dawaafuquduum ayaa jira ma ahan dawaafulifaadaha oo maalin tobanaadka la sameeya iyo ka dambeeya waa kan labaad kan saddexaadna waxaa weeyaan asacyu bayna asafa walmarwa in safo iyo marwo dhexdooda ee la ordo iyo alwquuf bicarafa carafa in la istaago afartaas rukni ayaa waxaa weye arkaanta uu leeyahy xajka ka mid a weeyaan afartaas rukni ayuu xajka leeyahy cumradana hal rukni unbaa laga reebaya hal cafwan waxay leedahay iyada ma lahan maxaa carafa in la istaaga ma lahan dabcan xirashadii iyo tawaafkii iyo sacyigii culimada qaar waxay ku daraan rukni afaraad oo alxaq wataqsiir oo xanaabilada iyo ragga la midka ah ay ku daraan laakiin raggan kale waxay ku daraan waajibaadka ay ku daraan ee arkaanta ka mid maaha marka arkaanta xajku waa afartaas arkaanta cumradana waa afartaas ama saddexdaas intaa garanay kadibna waxaa loo daadegay waajibaadkii oo toddoba ah iyo maxduuraadkii oo sagaal ah in sha allah tacala majliska inoo noqon doona biidn illah caza wajal ayib xadiidka toddoba boqol iyo todoba boqol iyo saddex iyo kontonaad can jaabir waxaa laga bn cabdillahi radi allahu tacala anu arda qaal wuxuu yihi jaabir ra-ytu nabiya nabiga ayaan arkay sala allah alay slam yarmi isagoo tuurta oo dhagax tuurka sameeya calaa raaxilatihi isagoo hashiisa saaran uu saarnay dhagax tuurki markuu soo marayay kama degin hashi isagoo hashi saaran ayuu nabiga allahu akbar allahu akbar allahu akbar lahay uu tuurinayay sala allahu caleyh wasalam yowma naxri maalinta gowraca weeyaan wayaquul wuxuu dhihi jir nabigeena cala sl litaahudu ay khudu iga qaata manaasikakum camalkiina iyo xajkiina iyo mxuu ahaa ficilkaad samaynaysaan iga qaata weyaan fa inii aniga laa adri ma ogsooni lacallii waxaa dhici karta anlaa axuju inaan soo xajinin bacda xajati xajkaygan oo kana haadiyatana xajatii xajkaygan oo haadiyatana kadib inaan soo xajinin ayaa laga yaabaa camalka iga qaata yuu nabig dhihi jiray sala allahu alay wasalam waa xajatuludaac waad garanaysaan xajatuludaac wax loogu bixi saasay ahayd ayb baabu fadl xaj wcumrati xajkii cumrada fadliga ay leeyihiin ayuu baab yahay xadiidka todoba boqol iyo afar iy kontonaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey cabdiraxmaan sakhri dawsi qala wuxu yhi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal slam man xaja qofkii xajiyo hada lbeyta beytkan xajiyo oo falam yarfud aanan dhaqan xumin la imaanin rafadka laba qaybood baa lagu tilmaamaa tan koobaad galma iyo waxaas qofka inuun samaynin oo de xajka dhan buu uharimay rafadka tan kale afxumida iyo dhaqan xumida iyo abeecad xumida iyo xajka markaad tagto waxyaaba layaab laad arkaysaa dad oo sigaar dhooqayad arkaysaa oo xaaji carafo taagan waxaad ma malayn kartaa inaad helaysaan qof xaj taagan oo sigaar dhooqayad arkaysa oo xaqiiqa ah xaj ma waa taagan rafadka weyn miyaa jira qof xajka taagan waxaad arkaysaa feertama nig nig nig nig la kala qabana laba oo carafo taagan waad arkaysaa idna waxaad qof xajka taagan oo dadkii taraari oo cid u abayala arkayn waa rafadkii qof xajka taagan oo wax xaaraan kusoo xajina idna waa mid wa qad xaj taagan waxaad arkaysaa qof dhici se lagu dhici cunada iyo cabitaanka iyo waxyaabahaas waxaa loo galaa fayla loo galaa qofka dafuu leeyahay kadibna wuxuu samaynayaa qof kale ayuu ka hormar waa dhac caadi ah xitaa musqushaa laska dhici oo qof waaye loo taagan oo baash kaalin celila ayuu qof dhalinyar intuu imaad intuu garabka dhagsiyo ayuu muxuu meesha ugu hormari waa xaaji la socda xaqiiqatan waxyaaba kulli wax dhacawa inaad aad daciistaan laga yaaba markii laga hadlaa falam yarfud ilahay nabigan muxuu kala jeeda alayh salat slaam falaa rafata walaa fusuuqa walaa jidaal fi lxaj ilahay muxuu taakiidinayaa markaad xajka aragto ayaad xaqiiqsanaysa arrinta ayad inay arrin in aad loo sii taakiidiya u baahannahay ta weyaan qofku wuu soo xajinayaa markaasa wuxuu la noqonaya xaj la-aan weliba ismi iyo dembi waman yurid fiihi bilxaadan bidulmin nudiqu min cadaabin aliim iraadadii ayaa qofki lagu cadaabay maxaad umaynaysaa qofkii marka la imaado wax weyn oo xumaan la imaado marka falam yarfud min xaja qofka xaji hada beyt beytkan oo falam yarfud aana dhaqan xuni iyo jimaaci wixii lamidka aan la imaanin walam yafsuq dhaqan muxuuah cibaada kabax iyo faasiqnimo aan la imaadin rajaca wuu laabtaa ka yowma rajaca wuu laabtaa kamaa sidii waladatu ay udhashay u dhashay ummu hooyadii weyaan isagoo dembiga laga dhaqo laga tirtiray oo saqiir ayuu laabtay ayuu nabigeena cadayna sala allah alay slam marka xajka qof markuu sida horaanba mxu loo sheegi jiray waa inuu xajka sahayda u wata iyo socodka u socda intay laegta in la eg oo sabar aan u qaat qofkii sabar aanan qaadanin xaj la soo noqonayaa shaki ma laha marka qofku waa inuu gogol iska noqdo dhul lagu socona waa inuu iska noqdo oo wax walba lagugu sameeya aad ka soo qaada in cadar lagu mari haddii kale xajkaada wuxuu noqonayaa dadkii caalam alislaamiya imaana hadda waad aragteen burbur dhaqanaa dhacay oo caalam islami ku dhacay burbur diineed ayaa dhacay burbur eh, mxuu ahaa dhan walba dhacay ummaddaas saas u burbursan oo dhan walba ka burbursan oo caqiidada ka burbursan oo cibaadaad ka burbursan oo eh, tacliim diinta ka burbursan oo dhaqankii iyo muxuu ahaa ka burbursan oo kala luqado ah ikhtilaafa alsinatikum alwaanikum ah, markaa baad garanaysaa eh, mxuu aad arkaysaa ayaa meeskugu wada imaanayaan ummaddaas noocaas marka xaqaada cid ilaalinaysa lama arkay qof xaqiisi yaqaanana waa yiri waxaa indhahayg aan saaray dad masjid nabi sal slam qibladii in loo jeedsoma markuu nabiga cala slaam qabrigiisa inta markuu ku yeelo qibladina waa sidaas waxaad arkaysaa qibladii marka ka jirta hore ka jirtaa cid waxaad marka oo dhowr jeer aan arkay dhowr jeer hal jeer maaha laba jeer maa saddex jeer taqriiban arkay dad sujuudsan oo inta masjid ka baxay dhan kale soo aaday qabriga nabiga u sujuudsan alayh sl oo saajidiina mar waxaana koox saddex qof oo isku xiran marna qofaan arkay marna qofaan arkay markii ugu darreed waxay anoo muxuu ahaa eh, qof wada eh, cunimo ama khiyaara oon gacanta saa isu wadno aan ku yidhi meesha mararka qaar ka dhacdo qof waxaad arkaysaa u sujuudsan qabriga nabiga alai slat oo qibladiina dhabarka dhabarkiisa ay jirto oo aniga usoo sujuudsan annagoo sheekada wadnaan ka dulacni marka yaa bay nagu noqota marka wax burburkaas noocaas ummadda ay ku dhacday oo baaba'san ayaad dhex tegaysaa marka adigana waxaad u barata boqoraad ahayd brivate iyo si khusuusi gurigaaga nabadu joogtay cid mxuu amaraad ah bixin jirtay ganacsigaaga gurigaaga salaadaada safkaaga wax isku aadan aad baratay mogta xuriyadii dhan ba lagaa qaaday horta qol waxa lagugu dhex tuuri mararka qaar toban qof ay degan yihiin oo qaar khuuridooda muxuu ahaa laga soo maqlaa jidka laga soo maqlaa xaqiiqatan yacni wax la yaabaysa baskii aad fuuli rabtay dhagta lagu siiya xagga lagugu tuuri soo ma garan waaad la yaabs markaa tagto jid garoonkaad kasii degaysa xuriyad dhan waa laga qaaday baasabooradi waa laga wada arooriyey waxaad noqonaysaa marka mxuu ahaa waralaad iska noqonaysaa wax gacanhaad ku hays lama arka wakti lagu qaada oo lagu aadina xaramka ilahi ma ogid ma garanaysa iska sug marka adiga waxaa tahay neef un la watoo kale marta aad noqonaysaa qofka marka ragnimo ay ku yeeli jirtay xiinanyee lahaa ruuxa waxay nooga ciyaarana bilaaba bogta annaga maxay noo maleeyeen halkaasay marka beleda ka bilaabatay halkaasay soo xajlaan ay ka bilaabatay sida dhabta noocaas wa marka qofka xaj rabo oo xaj mabruur ahoo mxuu ka yowma waladatu ummuhu amaba rajaca kamaa waladatu ummuhu rabo waa inuu raayaha iyo qoraha iyo mxuu intuu iska tuurin waa inuu mxuu intuu bac ku xirxirta uu meel adag ku xirto weyaan kuwaas markaad soo noqoto jiddo un garoonka aad kasoo ka soo wixii ka dambeeya kadibna soo xirxiro waxaad isku soo aadiso inta ayada xaqiiqada noocaas waa qof aanan sabar qaadanin oo xaj kala soo noqonaa meeshaad lama arkay xaqiiqa ayada marka ha yaabina markuu nabigeena alai sl slam falam yarfut walam yafsuq falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj ayuu rabbi subxana wa tacala qabla dalika nabigaana ka hor alai sla marka arrinta ayada waa muhim ikhwaani alkiraam qofkii xaj markaa rabo ama horey u xaji amaba xajin rababa arrinta ayada ha ku tiragala weyaan sawaana soo dh ashhur xajin waxba nagama xigaan dhowr iyo toban maalmood insha allah taala naga xigo xadiid todoba boqol iyo konton iyo shanaad can abi hurayrata radi allahu tacala anu arda ana rasul rasulka ala sal slam qal rasuulkan wuxuu yidhi alcumratu cumrada ila cumrati cumrada ka laga gaaro kafaaratun dembidhaaf bay u tahay limaa baynahuma intuu dhexayso labada cumr intuu dhexaysa dembidhaaf ay u tahay weeyaan waalxaju xajka almabruuru baarinimada lagu falay cibaado iyo cabsi iyo taqwaraadin iyo waxaa weeyaan xumaanka carab iyo dulqaad lala gutayna iyo ilaah doonitaan laysa lahu uma sugnaan isaga jazaaun abaalgud ila aljanna janna mooyane xadiidka todoba boqol iyo lix kontonaad can caaishata waxaa lagu ummi lmuminiin radia allahu tacala ana ardaaha qaalat waxay tiri caaisha qultu waxaan ya rasuul lahyo alaa naqzuu man duunna oo nujaahidu aanla jihaadna macakum idinka maciina annaga haddii aan nahay dumarkii man duunna oon jihaadka idinkala qayb qaadan nabi allow qaala nabigeen faqaala nabigen wuxu yidhi alai sla lakuna adinka ayuu idiin sugnaaday lakuna adinka axsanu ljihaadi jihaadkan u wanaag badan iyo ajmalhu lakuna adinka ayuu idiin sugnaaday axsanu jihaad jihaadkan ugu wanaag badan iyo ajmalukan ugu qurux badan alxaju xaja idin sugnaaday weyaan adinka haddii aad haweenay dumar tihiin xajkan ugu fiican oo ugu muxuu ahay qurux badan ayaad leedihiin weyaan waa jihaadka xajun waa xajka cafwan xajun waa xaj oo mabruurun lagu baarinimo falay weeyaan fa qaalat caishatu waxay tidhi kama tegay alxaja xajka bacda id samictu markii aan maqlay kadib haada hadalka isagaa oo xajka lagu ammaana oo dumarka loo ammaana min rasul rasul a sal slm dib dambe xaj ayay tiri radi allahu tacala an ardaha xadiid todoba boqol iyo todoba iyo kontonaad can caaishata waxaa laga uri zawja nebi sal slem um اlmuminiin asidiiqa binti sidiiq qaalat waxay tiri caaisha ina rasul rasulka a sl slm min yowmin maalin ma jira aara ka badnaan badan min an yuctiqa inuu xureeyo allahu alla weyna fiihi yowmka gudihiisa cabdan adoon min anaar naar min yowmi carafata maalinta carafa lama arka weyaan maalin ilaahay addoommaha aad naar ka xureeya oy maalinta carafa kaga tiro badantahy lama arka weyaan wainahu rabbigan subxaana watacala liyadna wuu soo dhowaanaya uma yubaahi wuxuu ugu faantamaya bihim xujayda ayaga almalaaikata malaaigta fayaquulu wuxuu dhihi doonaa wuxuu dhihi rabbigeen maa araada haaulaa kuwan rabbigan subxaana watacaala inuu inta usoo dhawaado addoomihiisa kadibna uu malaa'igkula faantam u yidhahdo kuwaan maxay soo raadiyeen doonitaankoona maxay tahay janno iyo khayr iyo cadaabkacarar soomahan markaasaa ilaahi subxana watacaala waa maalinta dadka ugu xurayn badan yahay malaayiin ay ayuu rabbi subxana watacaala naarta lagaga xureeya oo jannada loo waajibiya ilahi subxana watacala kuwa ayaga hanugu daro xadiidka toddoba xadiidka toddob wuxuu leeyahay sheekha qabla dalika undur alaaa fi ana alxaja yahdi maa qablahu xadiidka saddexaad u noqo ayuu ku leeyahay walxaju yahdimu maa qablahu wixii ka horreeya dembi xajka inuu muxuu ahaa dumina ayuu nabigeena sheegay sal l slm baabu almawaaqiit wakhtiyaalka iyo zamaniyaalka ayuu baabkan u baabyo weyaan mawaaqiita marka waa horey u sheegnayo mawaaqiit almakaaniya iyo mawaaqiit zamaniya ayaa kale jira xadiid toddoba boqol iyo sideed iyo kontonaad can cabdillahi bni cumar waxaa lagu radi allahu tacala canhu ana rasul sl slm qaala rasuulkan wuxuu yidhi yuhilu waxay ka xiranayaan ahlu lmadiinati ahlumadiine xajka waxay ka xiranayaan min dilxulayfati meesha dilxulayfa la yihahda ayay ka ka xiranayaan weyaan wa ahlu shaam ahlu shaamna waxay ka xiranayaan min aljuxfati meesha juxfa la ka xiranayaan weyaan wa ahlu najdin ahlu najdina min qarnin qarna almanaasil ayay ka xiranayaan weyaan saddexdaas meelood ayuu nabigeena xadiidkan ku cadayy sala allahu caleyh wasalam qaala cabdulaahi bni cumara wuxuu leeyahay wabalaqanii waxay soo gaaray inta hore nabigu ka xifdiyey laakiin waxay soo gaaray ana rasula rasulka sal slm qaala rasuulkeena inuu yidhi wayuhilu waxay ka xirnayeen ahlu yaman ahlu yamanna min yalamlam ay ka xirnayeen weyaan marka hadda diyaaradda marka annaga halkaan aan ka raacno markii ay dhowdahay toban daqiiq ka dhiman tahay ayaa kabtanka diyaaradda ama qolyaha diyaaradda wada waxay leeyihiin waxaa noo soo dhow oo aad muxuu ahaa nooga soo dhow ogaada toban daqiiq kadib ama shan daqiiq kadib aan mari markii la dul taagan yahayna way dhawaaqayaan marka qofka si diyaarad aada u dheeraysaa moogta si aad miiqaadka u gudbin waxaa habboon markii toban daqiiqa la yidhaahdo toban daqiiqa kadib ayaa la gaaraya markii ay saddex daqiiqa ama laba daqiiqa ka dhimanta ama daqiiqadii ay ka dhiman inuu muxuu aha iska xirto markii ay dhawaaqaan oo muxuu ahaa uu sii kamisho ayaa koleyba min baab alixtiyaad lianna diyaarad aad u dheeraysaa waxaa laga yaaba qofka miiqaadkana waa in yaroo kooban in yaroo kooban wey marka qof inay dhaafisaa laga yaaba in laga taadiro waa muhiim in laga taadiro muhiim weyaan ayib xadiid todoba boqol iyo sagaaliy kontonaad can ibni cabaas waxaa lg radi allahu tacala qalu cbdulahi bn cabaas waqata wuu watiyey wuu ama waqti buu u sameeyey rasuula rasulka al sal l slem liahli lmadiinati reer madiina dalxulayfati dalxulayfa ayuu muxuu ahaa meeshaas ayuu u calaamadeeyey towqiidkan bimacnaa callama weyaan nabigu wuu calaamadeeyey dalxulayfa magaalada madiina hadda ku jirta ikhwaani magaalada madiine gudaheeda waa daakhil madiina wa beriga horena sida noo imaan doonta nabigeena sal sl intuu duhurka ku tukada magaalada madiina ayuu muxuu ahaa salaada casarna dulxulayf ku tukan jiray weliba salaada casarna wuu gaabin jiray marka qofka marba haduuba safra oodba muxuu aha baxa inuu salaada gaabin karo walow magaalada u dhawaato ayaa laga qaadana sida noo imaan insha allahu tacala waqata wuu calaamadeeyey rasul rasulka al sl sl liahli madiinati reer madiina dalxulayfati dalxulayfa meesha la yihahdo waliahli shaam ahli shaamna aljuxfata meesha juxfa la yihahdo waliahli najdin reer najdina najdi waxaa la yihah riyaad iyo dhankaas ayaa najdi loo yaqaanaa qarna almanaasil meesha qarna manaasil la yihah asagil kabiir baa hadda loo yaqaanaa waliahli yaman ahli yamanna yalamlam ayuu u jeeday nabigan cala kadibna wuxuu yidhi fahunna meesha meelaha ayaga hon magacaabnay dalxulayfa iyo juxfa iyo qarna almanaasil iyo yalamlam kuwa iyaga ah, lahunna dadka aan u magacaabnay ayaa iskala ayuu nabiga leh sala allah iyo waliman dad ataa calayhina dul yimaada oo ka dul dadka iyada soo mara cidda iyada oo reer najdi xag kasii jirta oo soo marta ayadna waxay u tahay miiqaat waxaa u ah qarni oo kale weeyaan iyo waliman duul iyo xujay ataa u yimaada calayhina dushooda oo min hayri ahlihinna dadkii loo magacaabay aanan ahayn liman ayay u sugnaatay kaana ahaaday yuriidu doonaa xaj iyo walcumrata cumrada faman kaana qofkaada min duunahunna mawaaqiidda ayadaa ka sokaya qofkii oo wuxuu u dhexeeyaa yalamlam iyo maka udhexeeya qarna almanaasil iyo maka udhexeeya juxfe iyo maka udhexeeya wahaakada qofkii noocaas ahaaday o faman kaana qofkii ahaaday duunahunna mawaaqiida ka sokay maka ka xiga famuhalluhu amaba famahilluhu meesha uu ka xirana mahilluhu iyo mahulluhu ma famuhalluhu iyo famahilluhu mahilluhudaas ayaana mxuu ahaa shaayica meeshuu ka xirnaa min ahlihi meeshii reerkiisa ay joogeen oo degnay tusaale ahaan maka waa halkan iyo lamlamna waa albaabka sabanka tusaale ahaan reerba waxay degan yihiin marka qaybtan bartamahay degan yihiin oo sabankaa ka sokaysa halkaay degan yihiin reerka ayaga meesha ay degnaayeen ayay ka soo xiranayaane laazima ah inay u laabtaan sabankii oo muxuu ahaa yolamlam aheed oo kale u laabtaan laazim maahu nabiga cadayna sala allahu aleyh ali faman kaana qofkaada duunahunna ee mawaaqidda ayada ka sokaya famahilhu meeshuu ka xirana min ahlihi ahlkiis weeyaan wakadalik sidaasoo kale xata ahlu makata ahlu maka yuhiluuna waxay ka minha markay ka xirnayaan weyaan laakiin maka xajka unbay ka xirmayaane cumro haddii ay noqoto waxaa laazima inay ka baxaan xaramka oo ay u baxaan xilliga waxaa u dhow tanciim oo meesha hadda caaisha ay ka soo xiran jirtay oo noo insha allahu tacaala oo magaalada maka bartamaheeda magaalada maka qayb ka mid ah jirta xaramka aanan ku jirin oo ka baxsan waa dhankan madiine marka loo soo baxo waqooyiga marka loo soo baxa magaalada maka bartamaheeda ayuu xaramka ku edilyahay laakiin marka loo baxa dhankan mina iyo loo baxa ilaa muxuu ahay musdalife gaaro waa xaramkii dhankaana ilaa badxaa quraysh laga dhaafo oo magaalada ka bixitaankeeda taqriiban la gaaro ayadna waa saasoo kale waa xaramkii dhankan marka jiddo la aadana ilaa labaatan iyo labo kilomitr ayaa xaramka mxuu ahaa magaalada marka laga so bax kadib ayuu xaramka banaanka yeelaa waa meeshii ay ka dhacday eh, xudaybiya ay ka dhacday shumaysi taftiish la yihado meelahan check oo shumaysi la yihahda ama control la yihahdo eh, shumaysi ayaa ku yeela meesha iyada oo xaramka markii laga sii baxaaba taqriiban ku dhegan haddana waxaa loo sameeyey calaamado aad u weyn baa lagu sameeyey bidaayat alxaram nihaayat alxaram marka qofka inuu iska egaa muhiima marka ahlo maka xataa way ka xiranayaan xajka daakhila maka ayuu nabigeen cadayna sala allah alay waslem wa fii riwaayati limuslim riwaayad imaam muslim u sugnaatay wa qaala wuxuu yidhi hunna iyaga lahunna hunna mawaaqidaas lahum ayaga ayaa iskala iyo waliman ataa calayhina abcan xadiidka todoba boqol iyo lixdanaad can ibni cumar waxaa laga cabdillahi bni cumar ibn khataab radia allahu tacala canhuma qala wuxu abdullahi bni cumar lama futixa markii la furay haadana misraan labadan magaalo marka la furay basre iyo kuufu kala jeeda marka ayadama ay jirin marka la furaayey laakiin muslimiintii mxuu aha iyo raggii faatixiintaha ayaa asiiseen saxaabadii radia allahu tacala an ardahum atow waxay u yimaadeen cumara cumar khaaab ay u yimaadeen amiir almuminiin wey radi allahu tacala an arda fa qaala waxay dhaheen yaa amiira almuminiin muminiinta amiirkoodiiw ina rasuula rasulka al sal slm xadda wuxuu u jideeyey liahli najdin reer najd wuxuu u jideeyey qarnan qarn manaasi nabigu u jideeyey inay soo maraan wahuwa isagana jawrun laabitaan ayuu ku yahay can ariiqina jidkanaga meel laabitiinahon mxuu ahaa in la mara aanan ahayn tusaale ahaan maanta qofki raba inuu aado meel meesha nooga dho hadda qofka tanzaniya in aada rabo oo namaanga u socdo kadib in la yidhahdo waa inaad miingi soo marta ood mubaaso soo marta oo kadibna waa laabitiin ah, dhib badan oo aad u rafaad badan saasoo kale aynagu tawa meel laabitiin honta oo mxuu aha toodibi faqaaluu ay amiir muminin waxay yidhahen ina rasula rasulka sal sl maxad wuxuu ujeeyey liahli najdin reer najd wuxuu ujeedeeyey qarnan qarn manaazil wa huwa isagana jawrun laabitaan ayuu nagu yahay iyo meel dhib badan can ariiqina jidkanaga wa ina anagana in aradna haddii aan doono qarnan shaqa wuuna dhibaya calayna dushanaga dhib bay nagu tahay oo masaafo dheer ayaan gelaynaa qaala wuxuu yidhi fanduruu fiiriya xadwaha meesha ku aadan oo min ariiqikum jidkiinna eega meesha aad maraysaanna faxada lahum wuxuu nabiga cumar wuxuu u jideeyey faxada wuxuu u xadeeyey ood u calaamadeeyey lahum ayaga daata cirqin meesha daata cirqi la yidhahdo oo jidkoodana ku toosnay oo ku qunay ayuu u jideeyey saas ayuu leeyahy cabdullahi bn cumar ibn khataab radi allahu tacala anu arda baabun libaasu lmuxrimi qofka muxrimka oo ixraamka xirana dharkiisa ayuu baab yahay iyo wamaa yubaaxu lahu wuxuu mxuah u bannaan ikhwaani intaanan mxuua baabkan gelin inaan baraarujiyaa jirto masalada waxay tahay xajka waxaa laga yaaba qofka isagoo qaadir ah oo awood u lah oo reerkii shabiisho oo gargarka tolka bixiyo oo dukaankiisa uu furan yahay oo baasaboorka heli karo iyo fiisihiiyo dabcan iskaba diyaar ah inuu yidhahdo sanadda maan xajini sanadda maan xajini sanadda maan xajini sanadda maan xajini waryaa kuu damaana qaad inaad sanadda maad gaaraysid xajka qofkii xiligiisa uu gaaro caalfawrwa qofka marba haddii xaj ay istitaaco ay timaado waxyaabaha acmaasha laskaga rabo fawriga kamid qofki inuu markiiba u degdego marka qofkii kadib dhaca faqiirnimaa dhici karta ikhwaani qofka maanta waxbuu haystaa berri waa gacan adduunku waad aragteen imisaa qofoo dhaqaalo lahaan jirto gacan beeshay qofka waxaa maraysa oo soo maraysa hadda caafimaad uu qabaa berri sariiruu fuuli waxaanuunsani qofkii wuxuu haystay ariiq la maray iyo amnigaa la haystay amnigaa amnilaan dhici hadda waa waa la mari jiray yeman oo weliba si rakiis lagu xajin jiray inta la raaca doomaha iyo waxyaabahaas hadda yeman meel la maray leeda waa maya qatar waad ujeedaan hadda maanta cunaqabatayn culusaa saaray ciddii soo mari jirtay maanta diyaaradihii orodka ahaa baabkeeda ugu xirmay beri waxaa dhici karta in muxuu ahaa sacuudiga laftirkiisa amni darra ay ka dhacdo la mari waayo wax suuragal wa idan cid kuu dabaana qaadaysa maanta in amni uu jira ma jira inta hadda niminkan reer boqor oo dadkana waxyaaba badan ay ku haystaan wax badan oo wanaagsanna sameeyeen wax badanoo laga tirsado koley bana hadda ah, wax badan wana sameeyaan inkastoo hadda baabakan hadda dhacay iyo dadka laga yaaba inay aad eh, wax badan la dhibsado sida dhabta ah, oo waxyaaba badan oon habooneen ay muuqdaan ha ahaatee niminka ayaga ah intay imaanin ka hore xajka lama xajin jirin qofkii xaj aada dardaarankiisu qori jiray islaamaha iyo dumarka iyo haweenka u qaba meherka ayaa la siin jiray qofkii markii xajka aada qof dhintay ayaa lagu xisaabi jiray bal awowayaalkeen wixii nool ha la waraysto ragga xajin jiri amaba dadkii xajinaya raggii ogaa ha la waraysto wixii ka nool waxyaaba la yaab la ay ka hadlayaan marka magafahan hadda mataqaanaa taariifka magafayaaloo dhoobnay marka meel walba sida dhabta oo weliba kuwaan magafaha lacaga ay leeyihiin kuwaas waxay samayn jireen dadkay layn jireen way dhacayaan wayna layn jireen meel walbana markii aad muxuu ahaa ka baxda meeshii aan la degnaa oo dhankan waxaa la sii mari jiray etoobiya iyo dhankaasaa lasii mari jiray iyo mxuuah ilaa dhankaasa la aadi jiray iyo waxaasa la mari jiray suudaan xataa qaar mari jiray magafayaalkaasaa meel u fadhiyeen oo mxuua meel telefoon ay ka soo diraan meel lagala xiriir jirin qofka marka qarrabsan jiray marka amni ma jirin sida dhabtaa markii aad hadda inta xaramaynka iyo sacuudiga loo yaqaan aad gaartayn ugu sii darnaan jirto weliba oo qofka wuxuu samaynayaa dayn buu qaadanaya dayn buu qaadanaya wuxu le marka xujayid waqtiga la soo gaaraan kuu gudaya markaasuu burcadnimo iyo tuuganimo jidka u arinta iyada marka amniba jiri jirin oo amnilaana jirta nimanka markay yimaadeen marka waxaa heer waxay gaareen boqor cabdilcasiis sida ay kutubaha taarikhda qorayaan qolyo ayaa laga kari waaya xujayda layntooda iyo tuugnimadooda maka iyo madiina ay udhexeeyaan wax walbaa waa la kari waayey kole annaga waxaan ka akhrinay eh, taarikhulmamlaka maada la lihi jiro muxuu ahaa jaamacad nooga lihi jiray ayaan ka akhrinay marka dee xaqiiqadeeda ilah baa ogson lakin wuxuu noola dhig baan sheegaynaa marka waaa marka boqor cabdilcasiis marka qolo ayaa la kari waayey oo xujaydi ay jidku galayaan wuxuu sameeyey marka eh, wuxuu yidhi mucaawana ladiin samaynaya hala yimaado mucaawana wax walbaa lagu kari waayey silobaa la yeelay la fadhiisa dad u dir la hadal yani dhag kadibna waxaa weeyaan waaa la samey mucaawana ayaa jirta hala yimaado dhaqaalo fiican ma jirin wadanka aad baahi badan baa jirtay oo hadda batroolkan waxyaabaan ma baahi aad u badanaa jirtay oo weliba waad aragteen hadda waiiqooyinka qaar waxaa ku qoran culimmada soomaaliyeed oo fatwoonaysa ya fatwoonaysa boqol iyo konton sano ka hore in ay bannaan tahay in zakada la naqliyo zakada soomaali ummadda soomaaliyed la naqliyo oo xarmaynka fuqarada xarmaynka loo naqliyo inay bannaantahay culamada soomaaliyeed oo fatwoonaysa watilka alayaamu nudaawiluha bayna annaas saas waa waa muxuu ahay maalin labadiis hirwa labadiisa gelin wa muxuu ahaa yowman laka yowman calayk niminka ayaga maanta waad aragtee xaalada ay maraysa iyo ummadda soomaaliyeed si ay ugu dulaysan tahay dol khaliij in badan oo xataa sacuudi ay ka mid yihiin oo de shaqaalaha iyo rafaadka iyo jiddo dadka ku noola soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed meelaha ay ugu dullada badan yihiin waa dhan diin i dhan adduunyaba marka waxaan kala jeedaa ayagii marka markuu la kari waayey niminka la awoodi waayo in si la yeella waaye ayaa waxaa dhacday marka in marka uu aruuriyey uu yidhi hala yimaado ha la yimaado waa yimaadeen raashin baa lidin siini waba dibudejinaa lidin samayn wahaakada waa rag la kari waay markaasaa waxaa waye dhowr kun oo ayagaa meesha lagu laayay raggoodii muuqday dhowr kun maasha seeftan hadda soomaalika meesha ku sawiran calankooda ku sawiran seefta waxba sahla umayn waxaa weeyaan seeftaas waxaa ummaddaa saas qoorta amniga hadda ay kuma imaanin toogtoogmo iyo walaalow iyo war aan yeelna dib u heshiisiina kuma imaanin seeftaas ma aragtaan taasay ku imaatay sida dhabtana noocaas waa waa dad ummadda soomaaliyeed fawdanimadooda annaga waxaa noqonayna dad reer magaala oo akhyaara oo waxaa weeye ismaqli xaqiiqatan waa ummad wada yani alla yaabays wada kala taagtaagan waa qabaa'il ah oo is yeeso oo isdhibo oo hakada sideen ah ma annaga reer bani filaanaha reer bani ayna hadlayaan halkaas u taagan seeftaas intay u jeedaan bay baqayaan maalin seefta meesha ay ka baxdo xaj damba jiraya saa wada socda marka seeftu ka wada asli marka dhowr kun ayaa lagu dilaalay meesheeda aniga kolley waxaan ka akhriyey kutubahaas oo taarikh almamlaka aan ka akhriyey de xaqiiqada ilah baa ogsoon lakin kole waxun waa ka jiraan inkastoo laga yaabo ina cadadka oo mubaalaqa ay ku jirto berigiiya marka laga degay oo amni la helay amnigaa marka la haysto qofki intuu haysto inuu xajiyo ood ka faa'idaysto wax muhiim a ah. berri waxaa imaan karta in muxuu ah, amin la-aan ay meesha ka dhacdo oo halis ay dhacdo weyaan intaa dardasho weyaan marka la iska qaato ayib baabu libaasi lmuxrimi qofka muxrimka ah dharka uu xirnaayu baabkan u baab yahay iyo wamaa yubaaxu lahu wixii u banaan ficluhu inuu sameeyo xadiid todoba boqol iyo kow iyo lixdanaad an abdlahi bn cumar a radi allahu tacala anhuma ana rajula nin ba qaala wuxuu yidhi yaa rasuula rasuulka allow maa yalbasu muxuu xirani almuxrimu qofka muxrimka ah, oo ragga weliba ah min ahiyaaba dharka muxuu xiranaya qofka muxrimka ah oo xaj xarman raba dharkuu xirana nabi all noo sheeg faqaala rasu rasulka wuxu yih sal slm amaba qaala rasul rasulka wuxu yih sal slm laa yalbasu ma xirta alqumusa qamiisyaal ma xirta ama shaati dhah ama khamiis iswada qaba dhah ilan qamiiska hadda meelaha qaar haddii aad tagto qamiis tirahda shaatin baa loo yaqaanaa shaatin baa loo yaqaana hadda sacuudiga o kale waxay yidhahdaan thow khamiiska thow bay dhahaan khamiis haddii aad tidhahdo waxay u qaadanayaan shaarka caadigaho ah shaargaabka ay u qaadanayaan marka ama shaar ah amaba waxaad dhahdaa qamiis ka caadigo annaga u naqan alqumusa qamiisyaal walalcamaaima cimaamada walasaraawilaat jamcu sarwaal weeyaan sarwaalla walalbaraanisa burnuska waxaa weeyaan kootigaan cadcan xiran maaragte iyo khamiiskan caadigaho isku wada xiran burnuska marka waa koofiyadda ku xiran qamiiska ku taran amaba jaaket ku taran ayaa la yidhahdaa taana waxaa lama xirnay walaal baraanisa koofiyadda dharka hoose ku talan lama xirnay walaal khifaafa waxaa aad u xirta qoryaha maqaaribada maqhrib alcarabi jazaa'ir aljeria iyo muxuu ahaa morocco iyo muritaaniya iyo dalalkaas oo dhan waad aragteen qamiisyahooda waxay leeyihiin baashaas madaxa laga gashta ay leeyihiin xataa dumarka waxyaaba layaab kale dumarkooda xataa dharka ay xiran yihiin waa muxuu aha baalkaasu leeyihi walakifaafa qofkana ma xirto sobaskan adag weyaan oo qolyahan baakistaaniinta aad hadda u xirtaan iyo qolyahan tabliiq ah ilaa axadun qofo laa yajid aanan helin naclayn laba kawad aan heli karin falyalbasha xirta khufayn laba khufota xirta walyaqtachumaa ka gooya asfala min alkacbayn labada kacba muxuu ahan qow ka yara hoose wax yara inta ka koraysa ka gooya weyaan asfala min alkacbayn waxaa weeye hanqawyada ka yara hoose intaas ha ka jara oo qaybta kor ka tuurowa ee eh, haddii labada hanqaw ka hoose laga jaro laga tuuro maxaa la xiran kor baa ku soo hari mogta marka baashi muxuu ahay maroor kuu gelin masalada maroodhiga ku garin wayaan naam walyaطacumaa haka goy asfala min alkacbayn labada hanqow ka yaro hoos haka jara oo qaybta kor ha tuuro weyaan talbisu axiran min ahiyaabi dharka shayan shay masaha u taabtay azacfaraanu zacfaraanka ataqaan caadiga u taabtay walalwaras huruudka uu taabtay weyaan waraska iyo zacfaraanka iyo huruudka waxan waa isku yar weyaan dhammaantood wa fii riwaayatin bukhaari riwaaya bukhaari usugnaatay ku sugnaatay ayaa waxa ku sugnaa walaa tantaqibu gabadhay niqaabkan caadigo annaga aan xirana yay xiranin almaratu haweeneyd almuxrimata ee muxrimka walaa talbisu ama talbasu yayna xiran alqufaazayn labada goloofyada qufaazayn kuwan weeyaan kuwan yay u dhowaanin ayuu nabigeena caday sala allahu calayh waali wasalam bahlan galoofyada oo muxuu gabdhahay xirtaan qufaazaynka ay u dhowaanin weeyaan gacmogashiga gacmogashiga weeyaan xadiid toddoba boqol iyo lix iyo lix iyo xadiid n bn cabas wa bdlahi bn cabas bn cabdilmualib qala wuxu cbdlahi bn cabas bn cabdilmualib samictu nabiya nabigaana ka maqlay sal slm yakhtubu isagoo khudbaya bicarafaat carafa ayuu khudba la taagnaa muxuu yihi nabigeena cala sl slam man lam yajid qofka aan helaynin anna calayn laba kabood qofka aan helaynin falyalbas ilkhufayn labada khufootaa xirta waman lam yajid isaaran hoosgunti qofka aan heli karin falyalbasa xirta saraawiila sarwaalaha xirta lilmuxrim qofka muxrimka meeshan baabu daraar iyo daruura timaaday haddii qofka dharba maba qaboba hadda nicmada la haysto oo mxuuaha dadka qaar labalaba saddex saddex exraamay wataan oo beerkan isticmaala markaad kabasoobamadaayadu eh, geysana ku kala wahaakada waana bannaanta wax bannaan wa sarwaal ma wax kale maba haystaba abadan hal la yaabina axaadiistii aan soo marnay qaarkood oon mxua kutubtii hore kusoo marnay in nabigeena sal slm ay u imaan jireen rag dhan oo duulaan oo waliba gurmada ah oo waxaa weeyaan goobusta inta dhex saa ugu dilaaciyay bartamaha kadibna saa iskugu riday oo cawrada ataa mxuuaha marada saa ugu celeliyey iyo rag mxuu ahaa hosgunta basxiran iyo dad go'koba isku waa ti aan soo marnay marka hala yaabina had deertaan la jooga dadka hadda qaxootiyada ayaami hadda ayaami abaaraay dhacayeen xaaladaha muuqda arkayseen hadda lafteeda meel noocaas ayaa weli ajira weya marka nicmo allah hadduu ku siiyey subxana watacaala ogow ummad muxuu rafaadsan ayaa jira axaadiistaan la yaabin marka qofka marka sirwaal mooyn wax kalaba ama haysan isaga iskaga xajinaa qofkii aanan muxuu ahaa eh, khufayn mooyne kaba aan heli karin isna khufeynkaas ayuu mxuu ahaa eh, xiranaya laakiin waa inuu ka jaro hanqawiyada ka yara hoose wixii ka koreey waa inuu ka jaro weeyaan ood kor u tuura ayib baabu aliqtisaal qofka inuu qabaysto baabu aliqtisaali qabays u qabaysta ilmuxrim qofka muxrimka inuu qabaysta inay u bannaan tahay baabkan u baabiye xadiid todoba boqol iyo saddex iyo saddex iyo lixdanaad can cabdillaahi bni xunayn waxaa laga wariyey abu cali ayaa la yidhaha cabdullahi bni almadani mawla cabaas bn cabdilmualib cabaas bin cabdilmualib ayaa xureeyey waa iqa cabdulahi bn xunayn ana cabdulahi bn cabaas ana cabdulahi bn cabaas cabdulahi bn cabaas iyo walmiswar ibnu mahrama ninka muslim mahrama la yihahdo labada saxaabi ayaa ikhtalafa isku khilaafeen bilabwa meesha abwa la yihahdo abwa meel marka madiina udhexaysa iyagoo jooga isku khilaafeen faqaala cabdulahi bn cabaas wuxuu ku yidhi abwa waa meesha nabiga hooyada ku degnayd alai sl slam faqaala cabdulahi bn cabaasa wuxuu yidhi radia allahu tacala canhuma yagsilu wuu dhaqayaa almuxrimu qofka muxrimka a rasahu madaxiis wuu dhaqaya oo wuu qabaysan karaa weyaan wa qaal miswar miswarna wuuu laa yaqsilu ma dhaqi karo almuxrimu qofka muxrimka rasahu madaxiis ma dhaqi karo weyaan kadibna fa arsalanii waxaa i diray cabdulaahi ibnu cabaas ayaa i diray cabdulahi bn xunayn baa warkaadihi cabdulahi bn xunayn wuxuu leeyahay fa arsalanii waxaa i diray cabdulaahi ibnu cabaas ayaa i diray labada tiir qarnaynka waa labada tiir oo ceelka markuu saa u qodan yahay labada tiir oo wadaanta mxuuaha dhedooda inta geed saa loogu dadba ama xerag wadaanta lagu xiro ayaa qarnayn la yihahdaa labada gees weeyaan o fa arsalnii cabdullahi bna cabaas ilaa abi ayuub ayuu diray ninkaa saxaabiga jaliilka alansaari saxaabadii weyna weyaan fa wajadtu markaasaan la kulmay iqtisir isagoo qabaysana bayna alqarnayni labada mxuu aha tiir dhexdooda isagoo qabaysana wa isagana yustaru lagu astura biawbin maro lagu astura weyaan ayaan la kulmi weyaan isagoo maro lagu astura oo labada mxuu ahaa tiir meel ku yara aadan ee saad mxuu aha uu qabaysana marana dadka laga xaji xaggood oo dhanka mxuu ahaa dadkii ay marada ka asturaysa ayaan la kulmi weyaan fasallamtu calayhi waan salaamay faqaala wuxuu yidhi man haada waa qofkee faqultu waxaan ana aniga cabdulaahi ibnu xunayn baan ahay arsalanii waxay soo diray ilayka adi xaggaada cabdulaahi ibnu cabaas ayaa diray asaluka inaan ku weydiiyo ama waxaan ku weydiinayaa kayfa sideeba kaan u ahaaday rasul a sal slm yaqsilu mid dhaqaraasahu madaxiisa wa huwa muxrimun isagoo muxrima madaxa nabiga isuu dhaqi jiray cabdulahi bin cabaas wuxuu qabaa cabdulahi bin cabaas wuxuu qabaa inuu madaxa dhaqi kara marka ma weydiina nabiga ma dhaqi jiray mise ma dhaqi jirin bal dakaagiis firiya sideed u dhaqi jiray ayuu weydiiyey waa culimada qaar waxaa markaa yihahdeen qofka muftiga ah inuu noqdo fatin qofka muftiga cilmi bes lagama rabo qofka muftiga noqona ah meesha inta fariista su-aal fulan sheekh ka warran waa sida su-aal fulan ka warran waa sida su fulan ka warran waa sida qofka dhaha waa inuu noqdo qof aad u maskax badan haddii aad cilmi leeda laakiin xoogahoo aad nambaraad isku aadaneen hayar kitaabahun akhri sidaydoo kale kitaabahun akhri baa iska fariisa laakiin fatwan u fariisana haddii aad tidhahdo maxaa yeelay caamada iyo dadka saa'iliinta waxaa ka ah, dad khiyaanada dhameeyey markaasaa waxaa weeyaan waxaa lagu soo marayaa saasaa laguu soo mari saasaa laguu soo mari baaila markaa shuluq inaad ka jawaabtaa laguu ridi god adoo waxad arkaysa halkaa ay ku joogto imtixaan weeyaan lidaalika rag baa waxay yidhahdeen qofka muxrimka ah qofka muxrimka ah qofka muxrimka ah ma bannaan tahay in maalin jumco ah la afuro ma bannaanta maalin jumca in la afuro ma bannaanta maxay macneed waas ninkaas wab waxba o qarsoon waxbuu soo wadaa laakiin qofka muftiga ah maadhib iska dhib mogta ninkaan baab kale ula maaad kala jeeda in la yihahdo maalin jimco ma afuri kara maxaad kala jeedaa seed kala jeedaa qofka marka waxaa ka soo baxayso wuxuu rabo marka qofka lidaalika fatwada hore in laga jawaabo xataa culimada ma ogola waa in qofka uu la weydiiyo haye maxaa daba yeela saas hay ahayd istishkaalaadkada inuu soo saaro weyaan marka cabdullahi bin cabaas dadkii oo ahay wuxuu yidhi waxaad soo weydiisaa sidaad nagu qabaysan jiri isaga nin hadda laalaabwatama ahayn laakiin wuxuu ahaa nin aqoon laho ogson in uu nabigeenna qabaysan jiray marka inuu kayfiyadii un u saxa ayaad marka rabe weyaan o kayfa asaluka waxaan ku kayfa sidee sideebuu kaana ahaa rasul rasulka al sl slm mid muxuu aha dhaqo ra'sahu madaxiisa wahu muxrim isagoo muxrima fa wadaca abuu ayuuba ayuu abuyuub muxuu markaas wuxuu saaray yadahu gacantiisa cala thawbi marada ayuu saaray marada ayuu marada lagu asturayay ayuu marada saas u saaray faaahu hoos buu u deji maradii oo ilaa qaybtan hore abu ayuub ay ka muuqata xataa badaa ilaa ka muuqda lii aniga rasahu madaxiisa ilaa madaxaan ka arka marka maradi mta ka koraysay marada ayuu gacantu saa u saaray hoos u yara dejiyey ilaa madaxaad iga muuqda o uma qaala wuxuu liinsaanin qof yusubu calayhi biyaha ugu shubaayey qof maxramkiisa iyo qof inuu yaha laga yaaba nocaasa ama fasaba calaa rasi xaaskiisoo kale haddii ay ugu shabto waba dhibaato ma lahan m laba isla qaawan ama iyadoo soo qaawan ay ugu shabto waba dhibaato ma lahan kale waxba dhibaato ama xaas ninka xaaskiisa ama xaaska oo haakada ila nabigan ala sl slam isaga xaasiskiisa ayagoo wada qaawanay wada qabaysan jireen waxba dhibaato kuma sugna xusn cishra ay ka mid tahay maxay tahay hadhihino nabi maxamed wuxuu muxuu ahaa sameeyey wax ka wanaagsan lama arkay nacam calayhi salatu uma qaal wuxuu yidhi linsaanin qof oo yasubu shuba calayhi dushiisa biyaha usbub igu shub weyan fasaba wuxuu ku shub calaa rasi madaxiisa ugu shubay uma xaraka markaasuu dhaqaajiyey ra'sahu madaxiisa biyadayh labiska canwaysaa ugu dhaqaajiye timihii fa aqbala bihimaa markaasuu soo qaabilay horow saas ku soo yidhi wa adbara timihi iyo saas nabigeenna ugu sameey biyaha loogu shuba weyaan cafwan ninka la yidhaahdo aba ayuub aba ayuub weyaan nacam aba ayuub ayaa marka biyihii loogu shubay kadibna isaga ayaa marka timihii marna hore saas u yidhi marna saas saas ugu dhaqdhaqaaji gacanta weyaan ayadoo biyaha lagu shubaa wa qaala wuxuu yidhi haakadaa sidan baan ra'aytuu arkay yafcalu nabiga oo samaynaya calayhi salaatu wasalaam marka warka waa dhamaaday sooma ninka la yidhahda marka miswar ibnu makhrama xaggaa la dhiga marka warkiisa waxaa la yidhahday baabkaada waa xihan yahay laba saxaabiya iskaga markaad kacday wabilahi towfiiq baabu ishtiraai almuxrim qofka baabu ishtiraati almuxrim qofka muxramka inuu sharti xirto hardigaas sharط الtaxalul baabu ishtiraaط اmuxrim qofka muxrimka inuu ishtiraaط la imaado ama ishtiraaط اlmuxrim الtaxalula bicudrin baabu ishtiraaط اlmuxrimi qofka muxrimka inuu shardi xirta ataxalula inuu xalaalooba bicudrin cudur inuu ku xalaalooba inuu shardigaas xirto inay bannaan tahay iyo baabkan baabi weyaan cudurka muxuu yahay qofka waa nin suuxtin qaba ciyaada biاllah waa qof xanuun qaba oo qof mxuu ahay qabatin qaba wax unbaa jira qof xanuun iskaga baqa malaalimada ayuu dareemayaa xajkina waa soo galay xilliga xajkana kuma sugaay oo inaad ka gaarto kadibna inuu xajiyo raba xanuun ka baqaya inuu yidhahdo ilaahayo waan kuu xajinaya laakiin meeshii xanuunkaad igu qabta halkaasaan ku xalooloobaya oo wax liga rabana hadiya ligama raba fidyo kale ligama raba xajka ligama raba halkaasaan ku xalooloobaya inuu yihahdo ilahay shardiga la gal inay bannaan tahay baabkan u baabyo weyaan baabu ishtiraadi lmuxrim qofka muxrimka markii ardayda aan hayna jaamacadda ayaa waxaa dhici jirtay togdin baan ku xajinaa oo qofka hal mar unbaa loo ogolya inuu si official ku xajiyo inta kale oo dhan laalaab baa lagu xajiya allah aqbala marka laalaab baa weli amriga laaeeca wax moogtahay waa loo baahanya sooma weli amrigan wuxuu yidhi aan la xajin hal qof marka hal mar hadduu xajiyo shan sana oo kaamil ah xajka looma dhowaan karaa layidhi marka adiga ardayda marka nin walba siduu ku xajin jirayo nin maanta de waa laska dadashayna xajka raallihaada ardayda qaar waxay samaynayaan mashruuc la yihah mashruuc alhadyi waaadaaxi oo xoolahan la gowraca banki alislami litanmiya ayay intay soo qalqaashadaan shaqaalnimo ay soo qalqaashadaan saas ku xajiyaan official ay ku xajiyaan qaar waxaa weeyaan safaaradda kenya intay la xiriiraan waraaq loo soo qoraa oo xujaydii ay cadinayaan iyo waxba lehi ay ku xajinayaan qaar tasriix iyo waraaqda ay meelaha ka soo qaadanayaan qaarna waxaa weeyaan eh, baab kale lagu xajinayo baabuur inta lagugu qaada waxaa meel buuro ayaa lagu saarayo halkaasaa laga dhici derbiyahaas wamaa ilaa dalika noocyo badan baa looga xajinay marka watigaas haasatan markii hadda buurufuulkaas ay tahay iyo salakaboodka ay tahay markaasa waxaa la samaynayaa shardigaas ay ka xihan jireen nin aanan shardiga xiranin waa yara oo xajiy waxaa weeyaan xadidka noo imaana insha allahu tacala xadidka lix boqol iyo afar iyo muxuu aha lixdanaad can caaishata waxaa lg radi allahu tacala an arda qalat xadid caisha dakhala rasul rasulka al soo galay calaa dubaabata binti zubayr gabadhaas dubaaba bint zubayr la yidhahda nabiga usoo galay alayh slat slam gabadhaas ayada ayuu usoo galay weeyaan nabigeena sal allahu aleyh waslm miqdaad ibn aswad ayaa qabi jiray sidii gadaal nooga iman insha allah tacala faqaala wuxuu nabiga ku yidhi lacalaki waxaad mudan tahay ood laga yaabaa aratiin mid doontay inaad tahay alxaja xaj ma xaj ayaad doontay amaba saasaa dhici karto ayuu nabigu weydiy sal slm qaalat waxay wallahi baan ku dhaartay laa ajidunii iima muuqata ama isuma arka ilaa wajicatun mid xanuunsanaysa inaan ahay mooyna si isuma arka wey nabi alla xajka waan rabaa laakiin jidkan inaan ku xanuunsana unbaa ii muuqata saasaan ka baqaya fa qaala wuxuu yidhi nabigan ala sl xuji iska xaj washtarii shardi xiro qulii waxaa tirada markaa shardiga xihanaysa allaahumma allahayow maxillii meesha aan ku xalaalooba xayu xabastanii meesha aad igu xabisto ood xanuunkaad igu keento od igu qabta halkaasaan ku xalaalooba ilaahayow saas ogow saas muxuu ah shardiga xiro ayaa nabiga ku yidhi sal slam marka baldiinta arka usrigeedii waa timu alxaj walcumrata lilahi taagan sooma marka marba haddii xaj asgaas inaad gudato waa haddii aad baqaysa marka in ixsaab fain uxsirtum oo muxuu ahaa famastaysar min alhadyi hadyigaa la iska rabaa xataa lagu xiro oo cadow ku celiyo laakiin haddii marka hore shardi aad xirto culimadu waxay leeyiin wax qofkaan laga raba lama arka weeyaan wa kaanat waxayd gabadhaas iyada taxta almiqdaad ibn aswad saxaabigaas radia allahu tacala an ardah ayaa qabay weyaan xaaskiisa ay ahayd baabu ixraami nufasaa haweenayda nifaaska qabto oo xajka rabto inay xarmata nifaaska waa naagta hadda dhashay dhalmada ay ku cusubta weyaan baabu ixraami nufasaa haweeneyda marka iyada dhashay oo dama nifaaska qabto iyo walxaaidu haweeneyda xaydka qabta xajka xirashadooda siday noqonaysa inay banaanta in kale ayuu baabkan u baabi weyaan naagta dhiig bay qabtaa diyaaradina beriyaa la raacaya diyaaradana toos waxaa wey miiqaadka ay maraysaa xajka maxay ku samayni ma maka iska gela iyadoona ixraam aan xiranin amaba muxuu ahaa diyaaradii markay raacday ay muxuu horay ka dhashay ilahay baa qadara subxana wa tacala way dhacdaa arrinta yada meeshay ku dhashay diyaarad gudaheedii xajkina waa la socdaa miiqaadkay maraysaa maxriman mise maya xadiidkan muxuu ahaa ama baabkan arrintaas baabyo weeyaan waa su-aalaha aadka dadka loo weydiiyay ka mid tah weliba arrinta aj arrinta xaydka xadiidka lix boqol iyo shan iyo lixdanaad xadiidka nabigaa kaaga fil marka fatwo sheekhe can caaishata waxa lg radi allahu tacala an arda qaalat waxay tihi caaisha nafisat waxaa muxuu dhiig umashay ama umashay asmaau bintu cumays gabadha asmaa bintu cumays la yidhahdaa bimuxamed ibni abi bakrin ibn abi quxaafa muxamed ibn abi bakr ibn abi quxaafa oo sayid abubakr u dhalay canugaas ayay muxuu ahaa dhashay weeyaan bishajarati meesha shajarada ama geedka loo yaqaana waa dalxulayfa waa meesha haddaan ka hadlayna waqata rasul lah sal slm liahli madiinati dalxulayfa baydaa loo yaqaanaa oo waxaa loo yaqaanaa muxuu ahaa dalxulayfa oo waxaa loo yaqaanaa eh, eh, eh, mxuu ahaa shajara loo yaqaana geed baa ku oli jira aad weyn ayaa ku oli jiray marka meesha ayada ah, markii ay joogto oo magaalada madiina inta laga soo baxay kadibna meeshii laga xirnay la jooga ayaad ilahi wuxuu qadaray inay horay ka dhasho buluq bay ko fa amara wuxuu faray marka rasul rasulka sal sl abubakrin abubakr wuxuu faray yaamuruha iyada inuu fara an takhtasila inay qabaysato oo wa tuhilla ay labayk allaahuma xajan ama cumratan wixii xiranayd ay xirato weeyaan madiina waa kaabiga u hadda waa tii aan sheegayno magaalada madiino ay qaybkan ay ka noqotayba oo magaalada madiina gudaheeda waa ayadaa sidaas ah waa la awoodi lahaa maadaama ay dhashay iska noqoo hajin in la yihahdo waa suuragal lahayd ilan muxuu ahaa nifaasay qabtaa maca daalika nabigeena sala allahu alayh wali slm wuxuu dhahay waxaad fartaa intay qabaysato kadib labayk allaahuma xajan ha tirahdo weyan oo xirato iyo wixii marka ay xiranaysay saasuu nabigeena amarku bixiy sal alla alay slm idan xadiidka marka waxaa laga qaadanaya haweenayda ayadoo diyaargarowday viisihii qaadatay tigidka qaadatay diyaara ah, oo ummadda inay xerta mxua ah, xajka xerata la raba dhiigga ayaa ku dhacay kadibna maxay samaynaysaa ayadoo sideeda inta ji ay dhiigga iska dhaqda iska qabayso isdiyaariso ayay kadibna leeda labayk allahuma xajan xajkeeda iska xiranaysaa laakiin hal shay uma dhowaanayso salaaddii uma dhowaan karin soomaan sidoo kalena hayra an laa tatuufi bilbeyt ba laakiin uma dhowaanayso beytka dawaaf dib bay udhiganaysaa xitaa tusaale ahaan ay tagtay maalinta todobada ay tagtay sideedaadkana xajkaaba loo baxaya ayadoo xajka xirna ay tagtay dawaafulquduum asaga maba jiro sooma kadibna waxaa weeyaan way baxaysaa carafa istaaga iyadoo xaayad ah ayadoo xayd qabtay carafo taagnaani ayadoo xayd qabtay muxuu ahay ay dhagaxi tuurani ayadoo xayd qabtay xoolahadii ay gowracani ayadoo xayd qabtay timihii gaabsani ayadoo xayd qabtay taxallul awalka samaynaysa laakiin dawaaful ifaadihi ay u kaadinaysaa kaasubay taabanaynin saasuu nabigeenna caddeey sala allahu calayhi waaalihi wasalam culimadan ay muxuu aad usii caddeeyeen xadiidkan laga qaadana weyaan ayib xadiidkaa ka baxnay marka baabu tiibi cadarka ayuu baabi baabkan iyo wa tarjiili ashacri timaha ee in la shanlay cinda alixraami qofku markuu muxrimka yahay ma bannaanta misma banaan ayuu baabkan u baabi weyaan inuu muxuua cadaraysto iyo inuu muxuua timaha shanlaysto xadiidka an caiشhata waa lg zawji nbi sal slm radi allahu canha qaalat waxay tihi caaisha kuntu waxaana uayibu mid cadareeyo oo barfuumeeyo ayaan nahay rasuul rasulka al mid cadareeyo cadar aad ugu mariya ayaan nahay i barfuun liixraami markuu nabiga iraamka xirana liixraami ixraamkiisa hina yuxram markuu ixraamka xirnaa nabigeenna intaan cadar u qaato i barfuun ayaa nabi ka buuxin jiray le alah sala slam markuu ixraamka xiran rabo intuusan xiranin ka hore weeyaan kow walixillihi markuu xalaal noqdana catar iyo barfuun ayaan ka buuxin jiray qabla an yatuufa intuusan ku dawaafin ka hore bilbeyti beyt intuusan ku dawaafin ka hore ayaan haddana cadar ka buuxin jiray dawaafkan waa dawaafalifaadihi wa kan hore garanay oo qofka markaad ixraamka aad intaad exranin ka hore waa inuu timaha iska gaabiyo waa la yaqaanaa dhan walba ha ku yeeleeno intaanan garka ka ahayn timaha muxuuaha kor laftirkooda haddii ay badan yihiin haddii kale ma lahan laakiin shaqfalaha iyo kilkilaha iyo muxuu ah caanada hoose iyo waxaasoo oo la mxuu ahaa laiska nadiifiyo cidiyihii in sidaasoo kale shaarubadii sidaasoo kale waxaasoo dhan in la toosiyo ayaa loo baahan yah o laisku aadiyo markii laisku aadiyo kadibna eh, qofkii uu nadiifsado uu ku xirban lahaa inay cad yihiin ayaana sii fiican laakiin laba go-unbaa muhiima ah, taasaa shardi weyaan kadibna qofka uu mxuu ahaa jirkiisi catar si fiican u marsada barfuunkan maahane catarkan caadigo culus oo waxaa weyaan iyo eh, bahalahan ayadna zuuliya dhididka oo mxuu ahaa la marsado shaqfalaha la marsado ayadna amaba kilkila waa tiradaba in qofka uu si fiican u habaysto ayaa loo baahan yahy xajka intaan la gelin ka hor weliba nabigan wuxuu samayn jiray ala slam inta timaha ay cadarka khaluuqa la yihahdo catar arooska loo yaqaano oo yara muxuu ahaa fadhiyo waa catar muxuu ahaa catar caadi ah, laakiin waa la culseeyey kadibna nabiga inta saas u kala roga ayaa halkaasay caaisho u saari jirtay radi allahu tacala an ardaha markaasaa sida doonta birbiriqiisaa la arki jiray marka wax dhammaana maaha waa iska saaran yihi meesha saasuu muxua uga dhalaalaya oo saasuu tifqaya waa catar aad u qiimo badan saasaa marka la samayn jiray waa xajka hore ilaa ayaamaha dambe lasii socda sagaal maalmooda maka loo socon jiray sagaal maalmood ugu yaraan intaasaa marka dee qofka uusan basaabuun ku qabaysan karin wamaa ilaa dalika biyihii ay yaryihiin boorkii wixii maca dalika catarkaas ayaa muxuu aha sii fiishiyo alxamdulilah barwaaqadaas ilahay alla gaaray subxana wa tacaala okay kadibna kan labaad oo nabiga markuu xalaaloobaa intuusan dawaafin waxaa loola jeedaa qofka markii aad carafo maanta la istaagay xalay la soo baryay musdelifa kadibna subaxdii jimaarti la tuurtay dhagax tuurka halkii dhagaxa la tuurna jimrat alcaqaba alakhiir alkubra koobaad labaadoo laga soo tegay maalinta ayada kaas la tuurta kadibna xoolihii la bireeyo la gowraca kadibna timihii la xirto maxaa dhiman marka maalinta acmaasha ayadeed dawaafilifaadihi dhiman intaan nabiga calayi sla slam marka dawaafilifaadihi gaarin taxalul awal wax la yihah la galay oo qofka afartaa shay hadduu laba ka mid sameeya baswa tusaale ahaan waxaad samaysay dhagaxyaa tuuratay timihiina waa gaabsatay dharkaadi dhan waa iska fiintinaysaa dharkii makhiidka ahoo dhan waa iska tuura cafwan dharkii dharkii dharkii ixraamka waa iska tuuraysaa khamiiskaagii iyo sarwaalkaagii iyo shaatigaadii iyo macuustaadii iyo funaanadaadii iyo matantahaadii waxaagii isku wada taagaysaa catarkiiaad si u marsanaysaa saabuuntii lagaa laguu diida barfuumka leedaad ku qabaysanaysaa waa isdiyaarinaysaa caadi waa laba hadaa marba la imaada afartaas kamida mid awl ah, taxalul awal ayaa loo bahanya taxalul awalka marka waxawan kaa xaaraana haweeney ha u dhawaanin dumar iyo mxuu hawaaneey adiga ninkaada u dhawaanin taasu maan la ogolayn taxalul awalka marka laakiin marka dawaaful ifaadihi la sameey wixii ka dambeeya waxaa weeyaan alxamdulillah wax isku toosan yihin marka iyada marka waxay leedahay marka nabigeena alai sl slam markuu muxuu ahaa maalinta markuu xalaalooba waxaa taxalul awalka ay ula jeedaa laakiin dawaafka uusan samayninna cadarkaas iyo barfuunkaas ayaa nabiga u maran jiray calayhi salaatu marka xiliga laogol xiliga laogoln mxu waad inaad kala garato marba haddii labayk allahuma xajan aad tirahdo ilaa laga gaara mxu taxalula awalka aad ka dhammaynayso ood timaha ka xiranaysa dhagax ka tuuraysa ama timaha ka xurnaysa xoola ka gowracaysa amaba aad timaha aad dhagax ka tuuranaysa kadib inta falifaada aad samaynaysa lama ogolo weyaan inaad marsato xadiidka lix boqol iyo todoba xadiid todoba boqol iyo toddoba iyo lixdanaad can caaishata waxaa lagu zawji nabi sal slam qalat waxay tiri caisha kaanii waaba anoo anduru fiirina ilaa wabiisi aiib catarka birbiriqiisa nacam arka iyo muxuu ahaa dhaldhalaalkiisa fii mafriqi annabiyi nabiga sheexadiisa wa huwa muxrimun isagoo saas nabigeena cala slam saad u shalaysan nabiga dhowr nooc u shalaysan jiray sadliga waa u jiray tafriiqa u shalaysan jiray nabiga labadaas sifa ugu banaay sadliga inuu raariciyo tima oo limawati lamawatiu lahaan jira halkaas garbaha saasuu garacdo ti u lahaan nabiga cala sidoo kale sheexadana nabigu uu shalaysan jiray marka labadaba waxba dhibaata ma lahan weyaan sideena caadigo iska garumana waxba dhibaat mal oo loo batay hata waad aragteen tim wax timo weyn bay arkaysaa cid hadda qof timo weyn miyaa naga muuqdo kulli waa lawada garuuman yahay ma timiyaa wada dhammaaday ma aqaan mise waxa weeyaan soomaalida waxaa ayaamihii hore arki jirteen dad timo weynoo muxuu ahaa ya xaggee mareen baalihi sheekh xaggee mareen baalihi <laughs> soomaalida ma afrikaana horta waa labeeb soomaalida waa udhesa afrikaanka iyo kuwa kale bartamaha waa carabna maahan afrikaanna maha waa bartama qolyahan soomaalka shootari waxbay dhahaan mogta madowgan waxbay sheegaan marka waa afrikaanka iyo carabta wa iskale annaga laftanaga aad uguma fogin laakiin jinsi fariida waa runtii oo ilaahay subxaana watacaala habeen hore wadaad meeshaan ka khudbaynayay ayaa wuxuu lahaa annagoo afrikaan ilahi wuxuu nasiy subxana watacaala sawdka carbeed iyo mxu makhaarijta carbeed ficlan makhaarijta xaggeed carabta xataa qaar waa kaga fiican ilahay fadligiiba subxana watacaala caynka iyo xada iyo muxuu ahaa meelo badan waad aragteen ummadaha ay ku kedadan yihiin oo ninkii muftiga ahaa siduu xaligan ku tukanaya masaajid nin qaari ah, oo runtii weliba qiradiisa iyo labana weliba quraah oo quraada muxuu ahaa muslimiinta ka mid ah, ku daba tukanay ficlan ragga ayaga qur markay akhrinaan waxaa weeyaan waa saaqi ficlan sida si ay usoo saaraan makhaarijta iyo fulaan iyo yacni cod wanaagooda iyo waa yaabe iyo xifdigooda heerku gaare laakiin mishkiladu waxay ka dhacday marka cayn la gaaro ama xaal la gaara unbaad leedaho ninkan muxuu ahaa laa xawla walaa quwata ila billah wax kasta hadduu samey hadduu bilyan dollar bixiyo caynkaas inuu sax lagama yaabo saasubaa weligiis u ahaanaya oo aakhare ku gaari jannada ku gala insha allahu tacaala marka jannada la galo laga yaaba inaad ilahay u toosiyo subxana wa tacala halkaa la taga lakiin adduunkan rajo lagama qabo nicmadaasaan haysanaa ilahinasi subxana wa tacaala marka waxaan kala jeedaa timihii aawo nabigeena saas waan jir alai sl saasuu u kala sheexayn jiray lakin annaga hadda way dhamaatay kuwo waxaa soo baxay baryahan dambe oo timaha muxuu ahaa raadiyaba waxay raadinaanba adaygi fasliin mari tu kalo adag mari tu kale sii mari haakada in kasta oo muxuu ahaa arrinta ayada xajka marka la gaaro noo imaan doonta insha allahu tacaala timaha waxaa lagaga baqi jiray injirta iyo waxyaabahaas iyo lagaga baqi jiray iyo cudurrada iyo waxyaabahaas marka in la yarqalajiyo mararka qaar waa la samayn jiray laakiin arad صaxiixa oo sharciga loo samayn jire lakin arad iqtidaa bاlkufaara ma ahayn weyaan ayb baab اxijaamati toobinta ayuu baabi baabkan ali timaha in laskaga xirasho u xirto lilmuxrimi qofka muxrimka iyo bayaan fidyati fidyada qofka laga rabo haddii arrinta ay dhacdo ayuu baabkan u baabi weyaan ee fidyama laska rabaaba nacam xadiidka toddoba boqol iyo sideed iyo lixdanaad can ibni cabaas waxa lg abdulahi bn cabaas ibnu cabdilmualib ibnu cami nebi sal slm qaala wuxuu yidhi cbdullahi bn cabaas ixtajama wuu istoobay rasulla rasulka al sal l slem wa huwa muxrimun maxaa kaloo noo soo hormaray wa huwa saaimun ayadna waa noo soo hormartay weyaan marka cabdullahi bin cabaasa meeshaad looga dambaynaya inkastoo muxuu ahaa sunanka iyo imaam axmed sunanka intooda badan intaan tirmidi ka ahayn aan filayaa iyo imaam axmed xadiid kale oo muxuu ahaa aad taqaaneen afdal alxaajimu walmaxjuum aan soo uu jira weyaan uu jira adna aan ka soo hadalnay xadiidka lix boqol iyo sagaal iyo lixdanaad can cabdillahi bn macaqil waxaa laga wariyey radia allahu tacala an arda wuxuu yidhi qacadtu waan fadhiistay ilaa kacab ibni cujrata ayaan la fadhiistay fii hada almasjid masjidkaanaan kula fadhiistay yacni masjid alkuufa masjid kuufa ayaad ula jeedaa fa sa'altu waxaan weydiiyey can fid can aan ka weydiiyey fidyatu min siyaamin can qowlka allah xaggiisa ayaan ka weydiiyey inaad bayna qowseynka oo muxuuah geliye ahayd aayadaha la gelin jiray can baan ka weydiiyey fidyatun min siyaamin maxaa loola jeedaa fidyatun min siyaamin maxaa loola jeeda ayaan ka weydiiyey fidye oo soomka ah maxaa loola jeedaa ayadda qur wuxuu yidhi xumiltu waxaa lii qaaday oo lii soo xambaaray ila nabiy nabigaa lii soo qaaday waalqumalu injirtana yatanaaharu uu ka firdhooma ama uu ka daadanaya calaa wejhi wejigiis uu kusoo duldaadanay injirtii muxuu inta iga badatay ayaa waxaa weeyaan ayaa eh, wejiga iga soo daadanaysaa wax noocaas hadda beryahan aad uma jiraan filaya ilahay baa baashaa zuuliyey kow xumiltu waa lii soo xambaray ooma lii keeni ilaa nabigaa lii keenay walqamlu waxaa weeyaan injirtana yatanaathar uu ka daadanaya calaa wajhi wejigiis uu kusoo daadana weeyaan faqaala wuxuu yidhi kuntu ma ahayn uraa mid u malaya ana aljahda dhibaatada iyo injirta iyo wasakda qad balaqa inay ku gaartay bika adiga haada arrinka qad balaqa inuu gaaray bika adiga haada kan oo xaalka inaad gaartay ood arrintaad halkan ay gaartay weligay uma malaynayn uu yidhi amaa tajidu miyaadan helayn shaatan neef ari ah miyaadan helaynin oo intaad timaan waxaan iska muliska bixiso oo iska xirto kadibna aad muxuuha iska bixiso miyaadan helaynin qultu waxaan laa maya haba ka yaabin nabi allow qaala wuxuu yidhi sum waxaad soontaa alaaata ayaamin saddex maalmood soon aw amaba acim quudi sittata masaakiina lix miskiin likulli miskiin miskiin la arkana nisfu saacin saac niskiis oo laba kiil rubac laba u qaybi ama laba kiil i bar laba u qaybi qayb ka mida ah bixi weeyaan oo min acaamin cunna ah weeyaan waxliq xir ra'saka madaxaadan xiir fanasalat waxaa soo degtay fii aniga fanasalat way soo degtay ayada ah oo ah fafidyatun min siyaamin fanasalat way soo degtay aniga igu khaasatan gooni ahaan oo ilaahay anugu muxuu aha igu naxariistay nabiga igu fatwooday calayi slaam gooni ahaanna igu soo degtay weyaan walakum wahiya ayadan lakum adinka cabdulaahi bini macqil iyo raggiinaan idinka dambeeya oo ummadda nabi maxamed oo dhanba caamatan guud ahaan baa idin tahay saas ayuu yidhi ninka la yihahdo kaabin cujrata radia allahu tacala marka qofka haddii marba arrintaas ay dhacdo oo qofka dhibaato ay timaado marka ayada wuxuu samayn karaa inuu muxuu ahaa intuu timihii iska xiro cidiyihii cidii ay ku jabtay tusaale ama dhibaataa dhacday amaba si waxbay kaa kharimin ama cidiyihii aad xamili weyday xaalad adagay kugu noqotay ama xanuun baaba jiraba wamaa ilaa dalika marka ayada ah, qofku wuxuu samaynayaa timihii waa iska xiraya cidiyada waa iska jaraya laakiin wuxuu samaynaya neefkaas ariga bixinaya amaba saddex maalmooduu soomaya amaba wuxuu samaynayaa amaba muxuu samaynaya waxaa weeyaan wuxuu quudinayaa lix miskiin miskiin kastana wuxuu siinaya kiila nisf sac kiila iyo rubac wax ka yar kiila iyo tumin oo kale ayuu siinaya kiila iyo tumin oo kale siinaya lidalika culamadu aragteen hadda waxay dhahan kiilaha kiilaha kiila bixiyo ay iska dhahan waad aragteen baabu taxriimu saydi ugaarta xaaraannimeed ayuu baab yahay almuxrim qofka muxrimka ah xadii toddoba boqol iyo todobaatanaad can abi qataata waxaa laga wariy ana rasul rasulka sal slm kharaja uu baxay xaajan isagoo xaaji ah fakharajuu macahu nabiga ay la baxeen sal slem fakharaja macahu nabiga fakharajuu ay la baxeen macahu nabiga maciisa ay la baxeen fasarafa nabigu wuxuu leexiyey minhum ayaga fasarafa wuxuu leexiyey nabigeena daa'ifatan koox oo minhum saxaabada ka mid a ah. fiihim abu qataada rag aad ku jira ayaa waxaa weyaan ayaa nabigu uu leexiyey faqaala wuxuu dhahay khuduu waxaad martaan saaxil albaxri badda xeebteeda mara xataa naltaqii ilaa aan ka kulanna saasuu nabi ilahi sal slm amni darre iyo wax badan baa iska jiraan ilaala iyo wax soo eegitaan iyo wax soo ogaasho iyo howl badan baa meesha jiraan ninka socdana waa nabiga cala slam oo um, ummadda dhen muslimiinta madaxweynahooda ee raggaa socdo xajku socdana waa askartii dowladda weeyaan oo jamiica almuslimiin askar ay wada ahaayeen wixiiba qaangaaro oo ragga kulli askar muslimiintu ahayeen weyaan cid mxuu infiru khidaafan watiqaalan wajaahiduu weeyaan marka raggaas ayaga oo muxrimiinta waa dowladdii ciidankii dowladda weeyaan islaamka markaas annaga wuxuu dhaha adinka bal waxaad maraysaan roonday waxaad qabataan soo ogaataan iyo dhanaad soo martaanba dhankan badda xeebta xaggeeda soo mara ayuu nabig yihi sala allahu aleh ali markay soo mareen faakhaduu waxay soo qaateen ama soo mareen saaxil baxri badda xeebteeda falama insarafuu markay soo gidoomeen oy dhanka nabiga u soo laameen axramuu way xirteen kulluhum dhammaantood ilaa abaa qataada abaa qataada intaanan ka ahayn lam yuxrim isaga exraam ma xiranin fa baynamaa goor hum ayaga yasiruuna ay socdaan id ra'ow waxay arkeen xumura waxshin dameerfaro way arkeen oo kooxa ah. dameerfarooyaal kooxa ay arkeen weyaan fa xamala wuu muxuu ahay fa xamala wuu ku xambaaray amaba fa wuu ku dhaqaaqay oo muxuu ahay ku orday abu qataada abu qataada al alxumuri dameer farowyadii ayuu ka orday weli aras ayuu watay fa bayna calxumri facaqara wuxuu boqongooyey uu dilay minha ayada ataanan mid dhadig ayuu dilay dhadig ayuu dilay kadib wuu gowracay abcan fanazaluu way degeen oo faakaluu way cuneen min laxmiha hilibkeeda wa qaaluu waxay idhaheen anakulu miyaan cunaynaa laxma saydin ugaar hilibkii miyaan cunaynaa wanaxnu anagana muxrimuuna anagoo faxamalnaa waxaan soo qaadnay maa baqi wixii soo horay soo heray oo min laxmi lataani neefka dhidiga ahaa oo dameerka ahaa dameer farowga ahaa hilibkiisa wixii soo horay ayaan soo qaadnay wa qaaluu waxay yidhahdeen nacam falamma atow rasuulah rasuulka markay u yimaadeen qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuulahyow ina annaga kunna waxaan ahayn axramnaa soo xarmaday waqad kaana abuqataada abuu qataadana wuxuu ahaa lam yuxrim inaan soo xarmanin fara'ayna waxaan aragnay xumura waxshin dameero farowyaal ayaan aragnay faxamala calayha waxaa ku dhaqaaqay oo ku orday abu qataadata facaqara wuxuu boqongooyey ataanan mid dhadig ayuu ka boqongooyey fanazalnaa waan degnay oo faakalnaa waan iska cunay min laxmiha ah hilibkeedaan ka dharagnay weeyaan uma qulnaa waxaan idhi anakulu miyaan cunaynaa saydin ugaar hilibkii miyaan cunaynaa wanaxnu anagana muxrimuun anagoo muxrimiin oo xajka xihan faxamalnaa waan soo amaba cumro waxay ahaataba faxamalnaa waan soo qaadnay maa baqiya wix soo har min laxmiha qaala wuxuu aminkum miyuu idinka mid yahay axadun qof amarahu abu qataade faray oo yidhi wari abu qataada dhaqaaq ee muxuu ahaa ugaartan soo dil amarahu faray an yaxmila inuu ku dhaqaaqo calayha dusheeda aw ashaara ilayha ama tusay oo dameerfarog arag dameerfarog arag cibtiri oo tustay amaba waxaa weeyaan amartay ma idinku jirtaa kow qaala waxay laa maya qaala wuxuu yidhi fakuluu cuna maa baqiya min laxmiha hilibkeed inta soo hartay cuna ayuu nabig yidhi sala marka masalada intaan ugelin intaan masalada mxua ka hadlin xadii kalan ku darno xadiidka laba boqol iyo ko iyo todobaatanaad can sacb ibni jathama waxaa laga wariyey sacab ibnu jathama ibnu qays ayaa la yidhahdaa ninka la yidhahdaa muslim ibnu jathama oo saxaabi mashhuur ahaa ayuu ninkaas la dhashay wadaan meesha la yidhahdo oo arda xijaaz ahna saldhig iyo meelu dega ayay u ahayd weeyaan radia allahu tacala an arda asacb ibnu jathama waxaa laga wariya leyfi reer leyfi u dhashay anahu isaga ahdaa wuxuu usoo hadiyeeyey lirasuuli rasulka wuxuu usoo hadiyeeyey ximaaran dameer ayuu usoo hadiyeeyey ximaar waxshiyan ee duurjooga dameer farow ayuu usoo hadiyey neefkii o dhan maaha tabcan qayb ka mid waa riwaayad kale cadaynaysa qayb luqi waxbuu usoo hadiyey weyaan wa huwa nabigana bilabwa meesha abwa la yihah uu jooga oo biwadaan meesha wadaan la yihah uu jooga labadaba maka iyo madiina ay udhexeeyaan weyaan falamaa ra'a markuu arkay maa fii wajhi wajihiisa wuxuu ku sugan oo ninka inuu dhibsaday nabiga inuu hadiye u keen nabiga uu ku diiday qaala wuxuu yidhi inna anaga lam naruddahu kugumaana soo celin calayka dushaada ilaa anna anaga ahaasho aan ahan awgeed xurumun kuwa muxuu aha muxrimiin aan nahay darteedan kugu soo celiyey ee wax kale kuguma soo celinin xadiidkan marka ballaalaysu geeyey xadiidka hore xadiidkan kan hore wuxuu caddaynayaa in saxaabadii muxrimiinta ay hilib ka dhargeen nabigana uu yidhi inta harsanna cuna inta harsanna cuna sidoo kale xadiidkan dambana wuxuu caddaynaya in nabigeenna uu diiday uu yidhi annaga xurum ayaan nahay oo muxrimiin baana wax kale kuguma diidin markuu ninka saxaabiga dhibsaday culimada marka dhowr shay bay ku jamciyaan laakiin sida ugu muqmuuqata waxay tahay in la yidhaahdo qofka muxrimka ah looma ogola horta asaga inuu sayd u dhowaado iyo ugaar inuu dhado looma ogola waa qodob qodobka labaad qofka muxrimka hadduu yidhahdo halii soo ugaaro ugaarta ayada ahna ayadna looma ogola inuu cuno waa ka xaaraam asaga dartii asagaa duufara amaba dartiis loo soo ogaarolya nabigaan usoo ogaaraya ala sl ama nin fulan baan usoo ogaaraya oo muxuu isaga dartii loo soo ogaaray lama ogola iyadna waa sidoo kale hadduu ka qayb qaato oo qofka ugaartii yuusan asaga toos ahaan u abaarin laakiin ka qayb qaata ama uu yihahdo warniyo bal waa kaade baasha saas farta ugu yaro ya ama uu yihahdo war dhankaasa kaa martay iyo muxuu aha war waa ficlaan lahed muxuu ogaa bahalla yani si un mucayana sarbeeb noqotaya iyo murtaxan noqotayaaba isaga aad ka qayb qaato ayadna looma ogola laakiin qofkii ugaartii la soo ogaaray shuqul kuma lahan kadibna waa loo keenay waa iska cunaya marka nabigan wuxuu ogaaday calayhi sala ninkan sacab ibnu jaaama ah radia allahu taala asacb ibnu ninka la yihahdo radia taala arda inuu nabiga usoo ugaaray oo nabiga aad ugu tiragalay arrintaas ayaa kolleyba nabiga u muuqatay culimada halkaas ay la marayaan waalcilmu cinda allahi caza wajal baabu axkaami alhadyi hadyi axkaamtii ayuu baabkan u baab yahay xadii todoba boqol iyo laba iyo todobaatanaad can bn cabaas waxa lg bdlahi bn cabaas ibni cabdilmualib nabi sal sl qal wuxuu yidhi salla rasul rasuulku tukaday aduhur salaada duhur bidilxulayfa ayuu ku tukaday meeshii aan soo marnay weyaan uma daca wuxuu yeehay binaaqati hashiis ayuu yeehay faashcaraha wuu calaamadeeyey ishcaarka waa kuraska agtiisa meela in inta madisaa looga geliyey kadibna dhiig laga keena weyaan faashcaraha wuu calaamadeeyey fii safxati sinaamiha kuruskeeda baarkiisa ama dhinaciisa alayman ee midigta ayuu nabiga tooriya saa uu geliyey calaamayo dhiig ka keentay ayaa la gelinayaa o wasalata kadibna uu ka tiray adama dhiigga ayuu ku tiray oo saad ugu tiray weyaan ama ka tiray waqalladaha kadibna wuxuu qoorta u suray naclin laba kaboodna qoorta u suray uma rakib wuxuu furay raaxilatahu gaadiidkiis watay ayuu iska furay falama stawat markay ay istaagtay bihi nabigeena calayhi sl slaam cala albaydaa meesha bannaanayd oo dulxulayfa afkeeda weeyaane ahalla nabigu wuxuu ku dhawaaqay bilxaji labayk allaahuma xajan ayuu nabig yihi sala allahu alay waslam waa xajkii muxuu ahaa laisku haye nabiga mumfriduu ahaa ma mutamaticuu ahaa ma qaarinuu ahaa sida raajixa nabigan wuxuu ahaa qaarin ayuu ahay sala allahu aleyh wasalam marka halkaas xoolaha marka haddii la qaada waxaa weeye in calaamo loo yeela oo lagu garta ayaa ariiqadaas ahaan jirtay lakiin hadda maxaa la calaamadayna meeshaas ayagoo jooga ayaad ugu tegaysaa halkaasaad lacagtana la baxaysaa waxaaba laga yaabaa boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ama boqolkiiba boqol inaadan neef arkinba adiga xoolaha ama qolyaan xamalaadka ummadda wato amaba waxaa weyaan dad kale oo mxuu ah mas-uulkaa noqdo baad u dhiibaysaa adi xilli xoolo aad qash iyo waqtigeed in lagu qala meel mucaysum la yihahda iyo halkaas duulashaas ayaa lagu kala qalaa oo cid arkaysaba waa iska yartahay meele waxaa loo sameeyey warshada kadibna marka xoolihii la qala markiiba talaajad inta caloosha laga saaro wixii laga saaro ayaa la talaajadayaa oo caalam alislaami ayaa la soo gaarsiiyaa meelo badan oo ka mid a ah markii loo qaybiyo fuqarada xarameynka iyo meelaha loo qaybiyo wix ka soo haro xadiid todoba boqol iyo iyo toddobaatanaad can ibn waxa laga wr abdulahi bn cabaas ana duwayban duwayb ninka la yihahdo ibnu ayaa la yihahdaa ibnu camr alkhusaaci waa reer khusaaca ninkaas la yihahdo khusaaca waa taqaanaan minka dhamay xadiidkan halkanan ha mhm. ha maya hadiyan baaliq alkacba wa hadiyan baaliq alkacba waa inay meesha meesha meeshaas inay gaarto asal ahaan waxaa iskale boqol kiiba boqol waxaa iskale fuqaraa alxaram xaramka fuqaradiisa iskale fuqarada xaramka marka waa ka tira waa ka tanbadan wax meesha la geynaa malaayiin neefaa la geyn nin baa laga yaabaa inuu muxuu ahaa hadiga ku bixiyo fidye ku bixiyo tu kale u bixiyo iska sadaqaysto wamaa ilaa dalik toban neef ama labaatan neef hal qofaa laga yaba inu meesha ku qala marka waxaana wax dee fuqara intaa leego meesha joogto cunaysa ma lahan in ku filan waa la siinaya wixii ka soo haray marka culimmadii waxay fatwoodeen in xoolihii maadaama meesha la gaarsiiyey oo xaajadii meesha ay daboolantay wixii soo haray intay fasaadi lahaayeen in marka mxuuah fuqarada kale inta u dhow jidda la keenaa madiina la keenaa wahaakada gobolka sacuudiga la gaarsiiya fuqaradooda wahaakada ilaa xitaa ardayda jaamacadda loo keeni jiray ardayda jaamacadda iyadoo kartoomaysanoo mxuu ah kartoon oo qurux badan ayaa la keenaya oo neefkii isku xiranoo mxuuah hagaagsan oo sidii loo qalayah oo aad loo markii neefka ay nafta kasii dhacayso harga laga bixiyo la hagaajiyaba meel tallaajo aho muxuu ah, sidiisaba dhagax ka wada dhigaysa loo gelin tallaajada kadibna waa jarjar waa la kartoonayn kala kadibna iyadoo kartoonaysan oo muxuu ah, bankil islami tanmi ay ku qoran tahay haddana waxaa markii la qaadana baabuur ayadna kuwaan tallaajada oo dhagax ka dhiga ayaa la gelin ilaa haddii markab la saaro saas kale marka maalinta la qalay iyo maalinta muxuu ah la qaybina inta badan waa isku nooco isku dhadhan weeyaan isku si weeyaan kuwa xoolahan inta muxuu ahay meel la wara kadibna muddo yeelo kadibna maantood ilintay surnaadaan kadibna caawa talaaja lagu rida oo qaarna yara eh, sanuun iyo waxay soo ma aha kuwa ayaga sidoodii iyago ayaa la gaarsiiya bankulislam ibn tanmiya ayaana ka shaqeeya laakiin in meeshaan la yihahdo hadyi maadaama aanu soconna boqolkii neefoo muxuu ahaa eh, xujayda ay qaadi qaxootiga hala aadiyo oo lagu qala baabkaad lama sheegin baabkaad lama sheegin nacam xadiid todoba boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad can la weli anna duwayban abaa qabiisata xadaahu u sheegay ana rasul rasul sl slm kaana wuxuu ahay yabcau mid bixiyo maahu isaga maciisa oy la socdaan wayaan bilbudni amaba ana rasul rasul sl slm kaana wuxuu ahaa yabcau mid diro macahu ninka la yidhaahda du'ayb oo abaaqabiiso ah ayuu nabiga la diri jiray bilbudni hadiga weliba geela weeyaan uma yaqul wuxuu dhihi jiray in caiba minha shayun neef haddii aad ka xanuunsada ood tabarbeelo oo daqaaqi waayo oy naf qabato ood xanuunsada oo faqashiita calayhi mowtan aad dhimasho uga baqdo fanxarha gowrac xoolihii aad wadiyo hadiga ahaa nabiga markuu madiine ku haro ool fuqarada u dari jiray hadiyan baaliq alkacba weyaan kadibna haddii neef aad tacbaan noqda gowrac nabiga dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam o fanxara gowrac uma kadib iqmis waxaad gelisaa naclahaa kabmaaa kabteeda waa lugti lugteedii waxaad gelisaa fi damiha dhiiggeeda saa u uma darib kadib waxaad ku dhufataa ood ku moorigaraysaa safaxataha luqunteeda qoorteeda neefgeela qoortiis dheer ayaad kabti oo mxuu ahaa intaad dhiigga u dhigtay mxuu ahaa sida khadkii oo kale saa u saarta ayaad ku dhufanaysaa marka waa moori ahaan io khatmi ahaan walaa tacamha anta adiga waxa ka quudanin walaa axadun qof oo min ahli rufaqatika dad kula socdana waxba ay ka cunin saasuu nabiga ala sl hadiga marka insaan la aadiye xataa neefka naf ay qabata waa gowracaya inuu hadiyahayn waa la dadka la socday iyo qofkii iyo qabiisiin waa loo diiday maxaa loo diidaa mataqaanaa ya yaa ka jawaabi kara raggaas maxaa looga diiday inay foqor yihin laga yaaba ya muxrimiin haye su-aalka jawaab kale ya waka maaa somal waxay dhihi jireen gacan waa miskiin soo mataqaanaan gacan waa miskiin waxaa laga yaabaa in inta la yaro baahdo hilibkan loo yara hiloobo kadibna waxaa weyaan la yihahdo baasha ilaahay baa noo jeeda cid kalona argtama ilahna waa kafuururaxiimi waxay yeelaysaan bal midka noogu dhufto oo kadibna andhahna caibat eh, maxali xitaa neefkii naf ay qabato oo yaan raggii waday looma ogola way gowracayaan way moorigaraynayaan kadibna iskaga tegayaan inta waxaa la diidayaa qofkii in eh, loo sahlo eh, shubhadii amaba nafti waxyaabaha lidaalika inta badan dadka la shaqaaleeya iyo dadka meel loo dhiiba iyo waa in laga shaqeeya say khiyaano ku samayn karin hadda waad aragteen subermarketyada iyo meelahaas iyo kamerada lagu wada xiray shay kasta oo muxuu ahaa la wato ood soo qaadato dhiid uu kugu qaylinayaa qofkii taylka joogay oo mxuu ahaa meeshii lacagta qaadaya laftarkiisii waxuu qarin kara malaha wixii aad mariya lacagti waa combyutarka ka wada jirtaa marka si aad wax uka khiyaami karaba bahala iyaga waxay la shaqaynayaan ammaanaday la shaqaynayaan wax fiican waa marka raggiinan dukaamaha iyo waxyaabahan iyo dharka iyo ka shaqaysto adinka laftarkiina mxuu shaqaalaha iyo howlaha samaysto laga yaaba inaad miskiinko aad shaqalayseen ay gacantiisa waxu yar dugto oo isna uu ku naargal adigana aad ku lacag beeshee marka waxaad yeelaysaan bahallaa samaysa oo kulli halla wada muxuu ahaa sawiska allah ka dheh lagu dhejiy sawiska waad aragteen hadda baashan cidiijarka ah dadka cidiijarkaas waa ku dheganta lagama yaabo inaad muxuu qaadan karto dhiid waa kugu qaylin taabasho ma laha marka waa sidii oo kale tanna laakiin technolojigan hadda intaa leeg lama haysan nacam xadiid toddoba boqol iyo afar iyo toddobaatanaad can abi zubayr waxaa laga wari qal wuxu uhi ka maqlay su-ila isagoo laga weydiiyey can rukuubi alhadyi hadyiga xagga loo wada in la fuulo oo muxuu ahay gaadiid laga dhigto ma bannaanta fa wuxuu yidhi samictu nabi baan ka maqlay yaquul isagoo irkabha ku fuul bilmacruuf si wanaag ku fuul haddii aad u baahato weyaan idaa uljita haddii lagu ilaha iyada xataa tajid ilaa ka hesho dahran gaadiid kale ilaa ka hesho iyada iska fuul ayuu nabi yidhi sal alla slam galabta u dheeraaday cashirka cafwan hada wallah aclam sal lla slam abdi rasuli mustafa